بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري نيسابوري رحمه الله قال حدثنا يحيى بن يحيى في baabi taxriimi akli laxmi اlxumur اlinsiya taxriimi akli luxuumi ow laxmi lxumur dameeraha hilibkooda dameerihii alinsiyati insiga ahaa ee dadka la noolaa ee dadka weheshanayay hilibkooda in la cuno xaaraam wey arrintaasuu ka hadlayaa oo xadiisu ku socotaa alinsiyana waxaa weeye qayd waxaan laga ixtiraashayaa alxumur alwaxshiya dameeruhu labay u qaybsamaan alxumur alahliya aw alinsiya waa kuwan la rarto ee reeruhu jooga ama cidaha ay ag jooga weeyaan dameerahaasi iyagu hilibkooda waa xaaraam waa la xarimay sanadkii toddobaad ee hijrada yoomu khaybar baa la xarimay dameeraha kale waxaa la yidhahda dameer farow dameer farow iyo xumrulwaxshiya kuwaas duurka socda ee dadka ka carara ayagu hilibkooda waa bannaaya waa la cuni karaa xalaal wey qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya tamiimi qaala qara'tu calى malik bni anasi can ibni shihaab الzuhri can cabdillaahi wاlxasan cabdullaahi iyo xasan ibnay muxamed ibnu caliy muxamed binu cali ninkii la dhihi jiray laba wiilo uu dhalay wey cabdullaahi iyo xasan ibnay muxamed ibnu caliy bn abi aalib almacruuf almashhuur bibni alxanafiya moxamed binu alxanafiya buu caan ku yahay cali bin abi daalib baa dhalay labadan wiil marka cabdullaahi iyo xasan aabbahood bay ka warinayaan can abiihima aabbahoodoo moxamed ibnu cali ah can caliyi bni abi aalibin caliy bn abi aalibin abulxasan radia allahu canhu wa ardaah amiiru lmu'miniin ورابع الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين في الجنة صاحب الفضائل الكثيرة والمناقب الجمة رضي الله عنه وأرضاه ana rasuula allahi qaala ana rasuula allahi sala allahu alayh waalih wasalam nabiga nahaa wuxuu reebay can mutcati nisaa mutcada haweenka kitaabu nikaax baa ku soo maray inay ka mid tahay alankixa almuxarama ninkixada iyo guurarka xaaraamta ah sharcigu u xarimay mutcatu nisaa haweenayda ama naagta lagu guursado muddo biciwadin muddadaa kadibna way isku dhammaato la kala tago xaaraam weeyaan waa la xarimay taxriimkaasaana dembeeyey ilaa yowmi alqiyaama uu xaaraam yahay ma bannaana ahlu sunna saasay wada qaateen naska iyo xadiidka nabigu yahay qaateen calayhi salaatu wasalaam waxaa diiday dadka ahlu xaqa ah shiicada oo ay aad u isticmaala mutcada yowma khaybar buu nabigu reebay oo mutcatu nisaa xarimay kadib rukhas baa jiray ka dembeeyey qaswatu awdaas iyo waa kii nabiga haddana kadib xarima calayhi salaam taxriiman abadi wa can luxuumi lxumuri dameeraha hilibkoodana nabiga waa nahiyey alinsiyati ee gurijoogta ahee dadka weheshadae la dhaqday la rarto labadaba waa la xarimay yowma khaybar qaala xadaana abu bakr bn abi shaybata wibnu numayr moxamed bn cabdillaah wa zuhayr bnu xarbin abu khaytamata qaaluu waxay dhaheen xadaanaa sufyaan ibnu cuyaynata bn abi cimraan alhilaali abu moxamed وxadaثna iبن نmayr mxamed بn cabdاللahi بn نmayri qaala xadaثna abi cabdالlahi بn نmayri qaala xadaثna cubaydالlah alcumri xaa xadaثnii abu طاahir أxmed بn cmr بn sarxin وxarbla بn yaحya تujiibi qaala waxay yihahdeen akhbarana ibn wahbin cabdالlahi bn wahb الmasri qaala akhbarana yuنس بn yaزيid اlayli xaa وxadaثna isxaaq وcabd بn xumayd qaala waxay yidhaahdeen isxaaq bn ibraahim alxandli iyo cabd بn xumayd alqaysi qaala waxay yidhaahdeen أخبرنا عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام السنعاني قال أخبرنا معمر بن راشد الأسدي كلهم dhamaantood can الزهري بhذa الإسناad dhammaantood ayagoo ka warinaya زهري yay waxay wada mutaabacinayaan sanadka aan soo maray malik ibnu anas waa kii ka warinaya malik ibnu anas ibnu shihaab qoladana zuhri bay ku dhaheen waa isku hal nin oo marna ibnu shihaab waa nasabkii weeye marna waa nisbadii weeye maxamed bin cabdilahi eh, maxamed binu shihaab azuhri iyo ninka la yidhaahdo zuhriga oo nisbadii qabiilkiis bani zuhra saas weeyaan marra marra ibnu shihaaba ku dhaho marna zuhri ha ku yidhahdo hal nin weeyaan qaala wa fii xadiidi yuunus yuunus xadiidkiisii waxaa ku sugan oo zuhri ka warinayay raggi kale uu mutaabicinayoo dhan ba wuxuu la dheeryahay can akli luxuumi luxumri insiya akli cunid la cuno dameeraha insiga ah marka waxaa la xarimaya waa hilibkooda weeye ee rarashadooda lama xarimin iyo isticmaalkooda qaala waxadaana alxasan bnu caliy alxulwaani wa cabd bnu xumaydin kilaahuma can yacquub bn ibraahim bn sacdin الzuhri qaala xadaana abi ibraahim bnu sacd can saalix bnu kaysaan can ibni shihaab maxamed bn muslim ibni cubaydillaahi bnu shihaab aلzuhri ana abaa idriis abaa idriis alkhawlaani caa'idullah ibna cabdillaahi akbarahu ana abaa haclabata alkhushani jurhuum radia allahu canhu wa ardaa qaala wuxuu yidhi xarama rasuulu ullah rasuulka wuxuu xarimay ilan waa shaaric rasuulka calayhi salaam ilaahay wuxuu u soo dhiibay oo loo waxyooday ayaa nabiga in lagu adeeco oo lagu raaca ay tahay waa atiicu rasuul daacadiisa waa istiqlaal calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu u waxyooda ayuu sheegayaa adiicu llaaha wa atiicu rasuul sida waxyiga qur'aaniga ah loo qaadan baa waxyiga nabawigana loo qaadan nabiga calayhi salaatu marka waxaa weeyaan shaarici weeyaan markii shaaric layidha qur-aanka oo ilaahay subxaana wa tacaala nabi iska idla xarama rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu xarimay oo sharcigaa lagu soo dejiyey asaga uu nabigu la imaan jiray ma jirin isagaa lagu soo dejiyey marka in kalaamkiisa iyo hadalkiisa waxyi weeyaan waxa uu jidaynayaa oo lagu jideeyaa ilaahay baana waxyiga soo dejiyey subxaanah xarama rasuulu llaahi sala allah alay wasalam wuxuu xarimay luxuum lxumur dameeraha hilibkooda alahliyati alahli guryaha jooga ehelka loo nisbeeyey insira waa un ayaga qaala waxadaanaa muxamed bnu cabdillaahi bnu numayrin qaala xadaanaa abi xadaanaa cubaydullah can naafic cubaydullaahi ibni cabdillaahi ibnu xafs bnu caasim cubaydullaahi alcumari baa la dhahaa almusaqar kuwa waxaa jira ay walaalo yihiin oo cabdullaahi la yidhaahdo oo mukabar oo daciif ah marka cubaydullaahi ibnu cabdillaahi ibnu xabs ibnu caasim alcumari qaala xadaanii naafic mawla bni cumara wa saalim ibni cabdillaah can ibni cumara cabdullahi bni cumar bn alkhadaab radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam nahaa wuxuu reebay can akli luxuumi alxumri ahliya dameeraha eheliga hilibkooda la cuno xaraam weeyaan banaana lama cuni karo kor haddaan ayaga la cunaynin qofka muslimka ay ka xaaraan tahayna qof cunayana lagama gadi karo qof cunayana lagama gadi karo qof raranaya oo inuu rarta raba oo isticmaalkii sharcigu u banneeyey rarashadaha iyo gaadiidsigii iyo arrimahaasi waad ka gadi kartaa laakiin hadday timaaddo shirka shirkad dameeraha iibsanaysa ujeeddadeedana ay tahay inay kawaanka geyso oo warshado geyso oo gasacdayso oo qalato lagama iibin karo xaaraam weeyaan dayib maa xaruma akhduhu xaruma icdaa'uhu wixii baaciisa qofka inuu isticmaalo loo diiday isaga inuu cuno la diiday inuu iibsadana waa xaaraam manaaficdii kale waa la ogol yahay laakiin inuu cuno oo lama ogol arrintaa iyada ayib qaala waxadaanii haaruun bin cabdillaahi alxamaal qaala xadaanaa muxamed bnu bakrin qaala ahbaranaa ibnu jurayjin cabdilmalikin qaala ahbaranii naafic mowla bna cumara qaal qaala ibnu cumar wuxuu yidhi xaw xadaanaa ibn abi cumara maxamed bnu yaxya qaala xadaanaa abi wamacan ibnu ciisa can malik ibni anas bay ka wariyeen abi cabdilaahi imaamkii mashhuurkaha can naaficin mowla bni cumara can ibni cumar silsilatu dahab weeyaan maalik ibnu anas can naafic can ibni cumar qaala wuxuu yidhi ibnu cumar nahaa rasuulu llah rasuulka ilaahay wuxuu reebay calayhi salaatu wasalaam can akli alximaar dameeraha alahli iyo ehliga loo nisbeeyey in la cuno yowma khaybar maalinta khaybar wa kaana annaasu dadku waxay ahaayeen ixtaajuu ilayha kuwa u baahday ayagoo u baahday oo baahi daran ay hayso oo hilib iyo gaajo ay haysto hilib u baahan buu nabiga ka xarib calayhi isalaatu wasalaam xaalati daruura laakiin ma gaarin hadday daruuro gaadho oo nafta qofka inay ka baxdo uu ka yaabo hilib dameer waxaanayna u haystana ma laha markaas waxaa weeyaan waa u bannaan tahay sida meytada iyo baktiga loogu banneeyey oo kale inuu geerida iyo naftiisa inuu dhibaato marku ka baqo ayaa hilibka wixii xaaraama dhan loo bannaaya daruura la yidhahdaa adaruura tubiixu maxduuraat bay dhahaan wixii daruuro ahoo qofka uu u dhimanay hadduu samayn waayo xaaraamti bay bannaynaysaa marka haddaa hilib dameer waxaan ahayn aad weydo wax kalaad cunta aad weydiba hilib dameer waxaan ka ahayn ama hilib doofaar waxaan ka ahayn wax kaloo qofka naftaa ka bixi hadduu cun waayana marka iyada waxaa weeyaan waa daruura daruuradana ogow waxay leeyihiin qaacido kale oo qaacidada ka farcantoo la yidhaahdo aldaruuratu tuqadar biqadariha daruurada waxaa lagu qadarayaa hadda la qadari qadarkeeda inta ay tahay baahidu markaad qofka uu cuno oo u isiraado hadda nafta kaa bixi mayso inuu joojiyaa la rabaa isa dhaafo inuu sii wada maaho sii dhargo lama ogolo nafun baa badbaadinayay wa kaana annaasu yaxtaaju ilayha marka xaajiyaadka iyo daruuriyaadku way kala way kala duwan yihiin qaala waxadaana abubakr bn abi shayba qaala xadaana caliy bn musir can ishaybaaniy abu isxaaq ashaybaani wasmahu sulaymaan ibnu abi sulaymaan abi sulaymaan kaana fayruus baa la yidhaahdaa marka shaybaani sulaymaan ibnu fayruus abuu isxaaq ashaybaani qaala wuxuu yidhi sa'altu cabdallaahi ibn abi awfa baan waxaan weydiiyey can luxuumi lxumur alheliya dameraha eeligaa hilibkooda fa qaala wuxuu yidhi cabdullaahi asaabatnaa waxaa nagu dhacday majaacatun gaajo yowma khaybar maalintii khaybar <clears throat> khaybar waa meeshii yuhuudda dagaalka lagu qaaday magaalooyinkoodii ay deganaayeen beeraha ku lahaayeen <clears throat> markii ay muslimiinta dhibaato ka day waayeen oo ay cadowii garab u noqdeen ayaa iyagoo xarbiyiin oo daalimiin oo mufsidiina lagu duulay maalintaas markaa khaybar dee toos looma qaban waa la qaban waayey muddaa la kor fadhiyey oo dagaalku socday saxaabada gaashaa qabatay wa naxnu maca rasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalam nabigaan la soconnay buu leehay waqad asabnaa waxaan hellay lilqowmi qowmkii waxaan ka hellay xumuran dameero khaarijatan soo baxday min almadiina ka soo baxday magaaladii dameere ka soo baxay oo bannaanka daaqaya rista umaan fa naxarnaha markaasaan gowracannay fa ina quduurana dharyaha annagii oo la taqliyo shubaalinaya dharyihii oo karaya oo hilibkii intii lagu riday dharyihii iyo biyihii deena isla shubaalinayaan id naadaa waxaa dhawaaqay munaadi rasuulillaah rasuulka calayhi salaam naadigiisii dhawaaqihiisii iclaamka u xil saaraa ayaa dhawaaqoo yidhi iclaami oo maqashii wuxuu ku dhawaaqay isagoo nabiga calayhi salaam afkiisa ku hadlaya an ikfiu gembiya oo daadiya alquduura dharyaha walaa tadcamuu hadhadhaminina ha cunina min luxuumi lxumuri dameeraha hilibkooda shayan waxba ha ka cunina dameeraha aad fara badan baa la qashay oo dabkii bay wada saaran yihiinoo biseelkeedaasa waa la sugi laayahay amarkaasaa marka soo baxay dharyihii hala daadiyo afkana ha saarina buu nabiga calayhi salaatu wasalam ha cunina faqultu waxaan idhi buu yidhi xaramahaa taxriima maada wuxuu lehy saxaabigu waxaan idhi waaba xarimaye taxriima maada sababta loo xarimay maxay tahay qaala wuxuu yidhi taxadanaa baynanaa waan sheekaysannay dhexdaannadii faqulnaa waxaan nidhi xaramaha albatta maya ee sideedaa loogu jeedaayo waa la xarimay si go'an baa loo xarimay wax sabab ahoo kale oo kumeelgaana ma jirteen dameer maanta ugu dambaysa hilibkeeda toos baa loo xarimay fa innahu rijsun baana la yidhi wa xaramahaa qolana waxay dhaheen waa xarimay min ajli annahaa dameeruhu inay yihiin daraaddeed baa loo xarimay lam tukhamas kuwa khumuskaan laga bixinin xoolaha khaniimada ee gaarada xoog looga qaato laskama isticmaali karo ilaa la qaybiyo khumus wax la yidhahda laga bixiyo shan meeloodoo meelah meeshaas markii masaalixda caamka iyo qaraabada rasuulka iyo la bixiyo shan afarta kale soo hadhay ayaa khaniimo la dhahay oo la qaybsanayay oo arbacatu akhmaas baa la yidhahdaa waan soo marray leenay marka xoolihii oon laga bixinin khumuskii haddii la isticmaalo xoolaha ayaga ka kac weeyaan sababtaasaa marka dameeraha maanta loo haystaayo khumus baan laga bixinin arrintaasaa laisku qabtay saxaabadii ijtihaadkoodii wey kadib baa la cadeeyey ma ahe intaaba inaynan ahayne dameeraha qaarkood waxay dheheen min ajli annahaa xamuulatu nnaas inay tahay annahaa xamuulatan dadka waxyaalahay raranayeen waa gaadiid dadku ay rartaan tarankooduna uu yaryahoon aad u tarmin sidaa darteed hal la qasha haddii la yidhaahdo gaadiidki baa yaraanayana waa la yidhi waxaasoo dhan nabiga calayh salaatu wasalaam wuxuu caddeeyey albata in loo xarimay ayuu caddeeyey sala allahu aleyh waali wasalam dayib markaasay daadiyeen qaala waxadaana abu kaamil fudayl ibnu xusayn aljaxdari qaala xadaana cabdulwaaxid yani ibni ziyaad qaala xadaana sulaymaan ashaybaani aan soo marray abu isxaaq qaala wuxuu yidhi samictu cabdallahi bin abi awfa baan maqlo yaquulu leh cabdullahi bin abi awfa waa saxaabiyu ibnu saxaabi yaquulu asagoo leh asaabatnaa majaaca waxaa nagu dhacday gaajo layaaliya khaybara habeenadii iyo maalmihii khaybara aan joognayeen kor fadhinay gaaladii xisni bay lahaayeen iyo deyr adagoo oo gudahay galeen waa loo geli waayey wixii sahaydaah wateen nabiga iyo saxaabadiisa way ka dhammaatay falammaa kaana yowmu khaybar markay ahayd maalintii khaybar la qabtay waqacnaa waxaan ku dhacnay cala alxumuri alahliya dameerihii eheligaha fantaxarnaaha waan qalqalanno waan gagowracannay falammaa halad markay ay shubaalisay bihaa dameerihii hilibkoodii alquduuru dharyihii naadaa waxaa dhawaaqay munaadii rasuuliillaah rasuulka ilaahay naadigiisa calayhi salaatu wasalaam abu dalxa ama bilaal iyo waa soo aroortay riwaayooyinka qaarkood inuu nabigu adeegsan jire dhawaaqi jireen cabaas waa soo maray asaguna anikfi'uu buu leeyahay daadiyaoo gembiya alquduura dharyaha daadiya walaa ta'kulu ha cunina min luxuumi alxumur dameeraha hilibkooda shayan waxba ha ka cunina qaala faqaala annaasu dad baa waxay dhaheen inamaa nahaa canhaa rasuulullah nabiga wuxuu u nahiyey u xarimay sala allah alay wasalam dameeraha liannahaa lam tukhamas khumuskeeda lagama bixinin wa aakharuuna waxay daheen nahaa canha albatta maya si go-an baa loo xarimayoo waxaa weeyaan waa taxriim aan wax sababa marka lagu xidhaan jirinoo min allahi ka yimid oo inay ayagoo siihantooda ay rijsi yihiin oan wanaagsanayn ayaa loo xarimay dayib waxaa laga qaadanaya xadiidkan surcatu istijaabati asaxaaba ridwaan ullaahi calayhim liimtihaali awaamir illahi wa rasuulihi sala allah alay wasalam degdega saxaabada nabiga ay ku degdegi jireen inay fuliyaan amarka alle amarka rasuulka xaalad kasta iyo duruuf kasta baa ku sugnaadaanay ayagoo gaajo haysta markii la yidhi daadiya markiiba way daadiyeen hal qof oo dhawaaqaya ayaa ku filaaday warkaadan adigan waa suganna iyo waxaa laga qaadanayaa alcamalu bikhabarin waaxid khabarun waaxid lagu camal falaya laga qaadanaya mayna su'aalin yaa kugu weheliyey iyo warka aan dib u raacan lama dhihin iclaankii la maqlayba horey baa loo dhaqangeliyey saasay ahaan jireen saxaabada nabiga calayh salaam saasay ahaan jireen waa adoo masaajidka ka hadlay oo suuqa dadka mucaamilaadka ku jiray waxay maqleen markiiba ay dhaqankii bedeleen oy hagaajiyeen wixii ribo ku jiray ribadii joojiyey wixii qishi iyo khiyaamo ku jiray joojiyey wixii najash iyo beefilis ku jiray uu joojiyey wixii walaalkii ka dulgatay ee walaalkii wax ka dulgadan ama ka dulkiraystay ka istaagay wax allaala wixii been ku dhaartay ama been ku hadlaayay u dhan uu joojiyey kelimadaasaa ku filaan jirtay saxaabada nabiga calayhi salaam wax kale oo sulda tanfiid ahoo fulisa oo arrintaa dabagasha ama macluumaad soo aruurisa ama mukhaabaraad iyo warar soo aruuriya ama jey ciidanahoo soo kaxeeya ama maxkamadoo lasoo tuuro ama xabisyooo lagu xidhxidho intaba ma jirin waxaa ku fillahu keliyaha alaa ina allaha xarama kada ilahay waxa waa xarimay ina rasuul allahi xarama kada waxa waa xaaraano iska joojiya samicnaa waa dacnaa bay dhihi jireen ayaguna halkooda ayagoo jooga ayay maqli jireen taas waa laga qaatay xadiidka waxaa la mid ahayd qisadii khamrada markii khamrada iyagoo cabaayo oo hor fadhiyo ta sida hadda hilibkan oo kale hilibka hortooda buu yaallaa waa shubaalinayaa waa la sugayaa way daadiyeen khamradiina markii la xarimay oo la yidhi fajtanibuuh ka fogaada la yidhi rijsu min camali shaytaan fajtanibuuh ayay markiiba waa kay daadiyeen iyagoo khamrada u fadhiyaan oo odayaashii iyo khiyaartii ay fadhiyaan oo rabaan inay baasha khamradeed ku marqaamaan anas binu maalik baa la yidhi daadi daadi waddadii baa lagu daadiyey jidkii baa lagu daadiyey kullu hada waxay tusaysaa saxaabada nabiga calayhi salaam iyo tarbiyadii ay qaateen nabigooda ka qaateen calayh salaam iyo sidii ay ugu dhaga fududaayeen shareecada iyo fulinteeda iyo kudhaqankeeda markaasuu ilaahay karaameeyey oo ilaahay cizi siiyey oo ilaahay nasri iyo guul siiyey oo ilaahay uu ka raadi noqday iyadoo adduunka ku nool oo ay noqdeen mujtamaca adduunka soo mara kuwa ugu khayr badnaa khayru ummatin ukhrijat linnaas ammaantooda ilaa yowmi alqiyaama ayaa la ammaanayaayoo radia allahu canhum laleeyahay loo duceynayaa camalkii ay la imaadeen niyadda iyo ikhlaaska ku salaysnaa dayib qala xadaana cabdlahi cubaydاllahi bnu mucaad alxambari qala xadaana abi xadaana shucb bn xajaaj can cadiyi huwa bnu haabitin qaala samictu lbaraa baan maqlay wacabdullaahi bn abi owfa yaquuluuna iyagoo leh yaquulaani asabnaa xumuran dameeraan helay khaybar fadabaknaha waan karsannay fanaadaa munaadii rasuulilah nabiga dhawaaqiisii baa dhawaaqay akfi'uu lquduura dharyaha daadiya waxaa kaloo laga qaadanaya xadiidka qudrat ullahi subxaanahu wa tacaala awoodda ilaahay uu leeyahay iyo tasarufka iyo maamulka inuu rabbi leeyahay iyo taxriim iyo taxliil inuu asaga leeyahay niski hore wixii xalaasha ahaa yaa niskii dambena la xarimay shay waa isku asagii uun daatadii isma bedelin laakiin wasfigii iyo xaalkii baa isbedelay min xillin ila alxurma ayuu isku bedelay marka waxaa weeyaan waana addoonnimada qofka waxa laga rabo waxaa weeyaan waxaa samee iyo yahay ha samaynin iyo waayahay intaasaa ilaahay nagu addoonsaday subxaanahu wa tacaala waxaas ama xikmada ka dambaysa ama ha garanin waxaa qofka muslimka laga rabaa inuu fuliyo oo ku dhaqaaqo weeyaan ismayna weydiin jirin saxaabada nabiga hadday maqlaan wax la reebay nahyiga ma taxriimbaa ma tansiihbaa mayna isweydiin jirin waxa waa la nahyay haddii la dhaho su-aasha agtooda ma oolin haddii wax lais amrana amarka ma waajibba mise waa sunno arrintaana ismayna weydiin jirin su'aalaha noocaas oo kale ah idaa qada allahu warasuulu amran an yakuuna lahum khiyaara mayna lahayn wax khiyaara mayna lahayn marka waxay dhihi jireen samicnaa waadacna waxay qaateen falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi yani dadka khilaafay falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an fitna aw yasiimu cadaabun aliim amarka alle iyo rasuulka kuwa khilaafaya ka digtoonaado haddii khilaafaan waxa ka dhalan doona oo fitno iyo cadaab ah tani wadnaha farta ku wada hayeen oo ka baqi jireen waxadaana ibnu muhana wa ibnu bashaar qaala xadaana moxamed bnu jacfarin xadaana shucba can abi isxaaq ashaybani cafwan can abi isxaaqin abi ninkii la dhihi jiray ibn rahawey la dhihi jiray camar bin cabdillahi alhamadani abu isxaaq asabeeci abu isxaaq asabeeci qaala wuxuu yidhi qaala albara albara binu caazib inta badan bara waa la takfiifiyaa ra'da kuwa yar wax yar mooyeene qaar yar baa jira oo albara la dhihi ra'da la shidi abulcaaliyat alrayaaxi baa ka mid a albara ayib qaala albara wuxuu yidhi albara binu caazibin asabnaa yowma khaybara maalintii khaybar waxaan helay xumura dameer farow cafwan dameer ahli dameer insi kuwii guryaha joogay fanaadaa waxaa dhawaaqay munaadii rasuulilaah rasuulka dhawaaqihiisa calayhi salaam an idfi'u lquduura dharyaha daadiya marka nabiga calayhi salaam wuxuu wakaalan jiray dad u gaadhsiiya oo muballiqiinah oo wararka gaadhsiiya wuu wakaalan jiray rasuulka calayhi salaam mararka qaarna dad asaga maaragtay calayhi salaatu wasalaam khudabkiisa wakiil ooga noqdo khudbayu lahaan jiray oo nin saxaabiga waxaa jiray markay wufuudda imaadaan oo adduunka ka imaadaan oo wafdi nabiga u imaado markuu xogow nabiga calayh salaam hadalkiisii eh, muxuu ahaa jawaamiculkelimkaha ee murtida badnaa oo kooban uu sheego wuxuu dhihi jiray thaabit ibnu qays ibnu shamaas thaabit baa sii wadi doonu dhihi jiray khadiibu lansaar khadiibu rasuuliillah waxadaanaa abu kurayb maxamed bnu lcalaa waisxaaq ibnu ibraahim alxandali qaala abu kurayb wuxuu yidhi xadaanaa ibnu bishrin maxamed maxamed ibnu bishir can miscar miscar ibnu kidaan can haabit ibni cubaydin qaal samictu lbaraa albaraa binu caazib baan maqlay radia allahu canhuma yaquul isagoo leh nuhiinaa waxaanu naga reebay can luxuumi alxumur alahliya dameerahan ahliga ah hilibkooda inaan cunno waa naga xarimay ilaa qiyaami saaca lama cuni karo caanahoodana khilaaf baa ka taagan culummada isku khilaafsan yihiin waxadaanaa zuhayr bnu xarbi qaal xadaanaa jariir bn cabdilxamiid alabi can caasim bni sulaymaan can ishacbiyi caamir bnu sharaxiil ashacbi can ilbaraa bni caazib radia allahu canhuma saxaabiyu ibnu saxaabi xadiidkii dheeraa ee ku saabsanaa hijrada ee abubakar radia allahu canhu ka sheekayn jiray waa kii ka warinayey albaraa bin caazib aabbihii alaab buu ka rabay oo ku guurayey markaasuu wuxuu yidhi waayahay wiilkaa kuu qaadiye xadiidkaasi qisadan dheer nooga sheekee qaala wuxuu yidhi amaranaa rasuulu llahi nabiga calayhi salaam baa wuxuu naamray an nulqiya luxuuma alxumur dameeraha alahliya guryajoogta inaan daadino hilibkooda niyatan xaalay tahay mid caydiin wanadiijatan xaalay bisishahay tabbisil iyo tacayrinba daadiya buu nabigu alai salaam uma lam yaamurnaa nama amrin biaklihi cunidiisa nama amrinoo sidaa loo xarimay bay ku tagtay qaala waxadaanii abu saciid alashaju qaala xadaanaa xafsi can ibni khiyaad can caasim bni sulaymaan bihada isnaad naxwan qala waxadaana axmed bnu yuusuf alasdi qala xadaana cumar bnu xafs bnu khiyaad qaala xadaanaa abi can caasim bni sulaymaan can caamir shacbi mara shacbi baad soo mari mara caamir waa isku hal ogow an caamir الshacbiy can ibni cabaas cabdulahi bni cabaas ibni cabdilmuطalib radi allahu canhuma turjumaan اlqur'aan qaala wuxuu yidhi laa adri ma ogi inamaa nahaa canhu rasuulu اllah inuu nabiga calayh salaam uu reebay min ajli annahu dameeruhu kaana inay ahaayeen xamuulata annaas dadka gaadiidkiisi bay ahaayeenoo fakariha inuu nabigu nacay an tadhaba inay dhammaato oo yaraato xamuulatuhum gaadiidkoodii oo amase xaramahu inuu nabigu u xarimay fii yowmi khaybar xumurulheliyati si go-ano bata ah ma kala garanayuu leeyahay waan soo marray albata waxadaanaa moxamed bn cabaad wqutayba bnu saciid bnu jamiil qaala xadaanaa xaatim huwa bn ismaaciil can yaziid bn abi cubaydin can salamata bn lkwacin mawlihiisu ka warana mawlihiisi wey salama bn lakwac qaala wuxuu yidhi kharajnaa maca rasuuli illaah nabiga maciise calayhi salaam baan baxnay ilaa khaybar baan u baxnay uma ina allaha fataxaha calayhim khaybar haddee markii muddo bila la kor fadhiyey kadib ilaahay baa u furay xusuunta qaar marxab nin la dhaho dhib badnaana waa soo maray oo ciidanka yahuudda hogaaminayey oo isku baxeen asagii cali ugu dambayntii cali baa dilay radia allaahu canhu fataxaha allaahu calayhim falamaa amsa annaasu dadkii markay galabtii gaareen alyowma aladii maalintii galabteeda futixad calayhim loo furay galabtii markii la joogo awqaduu waxay huriyeenoo shiteen niiraanan dabab kaiiratan fara badan dab fara badan baa la shitay ciidankii oo dameerihii baa ugu soo wada dhegay faqaala rasuulullah nabiga calayi salam baa wuxuu yidhi maa haadihi niiraan waa ami maqrib abhabeena oo maasr dabka muxuu yahay faraha badanoo wada shidan calaa ayi shayin maxaa tuuqiduuna ay dadku ku horinayaan ku shidaayaan maxaa loo shidaaya oo lagu karinayaa qaaluu waxay dhaheen calaa laxmin hilib baa lagu shidaayaa qaala nabig wuxuu yhi calaa ayi laxmin hilib see ah qaaluu waxay dhaheen calaa laxmi xumurilinsiya dameerihii reerka korkiisa daaqaaya rista iyo cawska iyo beeraha kor daaqaayay yaa nin walba soo jiitayoo waa la qalanaya faqaala rasuulullah nabiga calayi salaam baa wuxuu yidhi wagsiruuha jajabiya weelashan hala jajabiyo xataa dheriga hala jajabiyo yidhi intaa tacsiir iyo xanaan wey ee hilibkaa la diidan yahay faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi yaa rasuula allah aw nuhriiquhaa maan ka daadinno uun waxaa ku jira hiliba oo wanaqsiluhaa weelasha aan dhaqanno maydhanno weelal yari iska jirta qaala nabi wuxuu yidhi ow ama sidaa yeela nabiga calayhi isalaatu wasalaam marka in la nasakhay kadib iyo inuu marka horeba tacsiir ahaayo nabiga calayh salaam uu kala noqday qaala waxadaanaa isxaaq bin ibraahim alxadari ibnu rahawayhi qaal akhbarana xamaad bnu mascadata wasafwaan bnu ciisa xa xadana abu bakr bnu nadr qaal xadaana abu caasim nabiil wasmahu daxaaq ibnu mahlad kulluhum dhammaantood can yaziid bn abi cubayd ka wariyeen bihada isnaad ulaaثiyaat اbukhaari abu caasimkan hadda sheekha labaad muslim u noqday bukhaari sheekhiisa toos oga wariya weeyaan weliba ragga hogaamiya ulaaثiyaadku ka mid yahay abu caasim nabiilkan wuxuu ka wariyay min riwaayati yaziid ibn abi cubaydin can salama bn aqwac ayuu ku imaadaa isagaa u badanba qaala waxadaanaa ibnu abi cumara qaala xadaanaa sufyaan ibnu cuyaynata can ayuuba ibn abi tamiima sikhtiyaani can muxamedin muxamed ibnu siriin can anas bni maalikin radia allahu canhu qaal lama fataxa rasuulu llah nabiga calayh salaam markuu furtay khaybara asabnaa xumuran dameeraan hellay khaarijan ka soo baxay min alqaryati tuuladii ka soo baxay fadabanaaha waxaan waa karsanay minha dameerihii yaan hilibkeeda shiilanoo karsanay fanaadaa waxaa dhawaaqay munaadii nabiga muaadinkiisi ama dhawaaqihiisii sala allah aleh wasalam iclaanka allah hooyaay baraaruga ina allaha alla iyo warasuula warasuulka rasuulka yanhiyaanikum waxay naga reebayaan canhaa dameeraha hilibkooda fa inahaa rijsun weeyaan min camali shaydaan cilladaasaa loo xarimay waa wax xun oon fiicnayn fa ukfiyat ilquduuru dharyihii ayaa la gembiyey bimaa fiiha waxa ku dhex jira darteed baa loo daadiyey wa inahaa latafuuru bimaa fiiha latafuur la lataqli ayadoo shubaalinaysa oo karaysa bimaa fiiha waxa ku dhex jira la shubaalini ayaa la yidhahda daadiya daadiya ah, marka waxaa weye rijsun weeyaan oo waxaan wanaagsanayn oo fiicneen oo xun wey shareecadu waxay tidhaahdaa wax fiicna waxay xarimto shareecadu mafsadada ku jirta aad u badan mafsadada ku jirta ama mafsada maxda weeyaan boqolkiiba boqola ama waa mafsada raajixa wixii shareecadu ku amartana maslaxaa ku jirta ama maslaxa maxda ha ahaato badhaxla ama maslaxa raajixa ha ahaatee sidaa weeyaan <clears throat> sidaas shareecadu ay tirina dee waxay ka soo fushay allah xaggiisa subxaana wa tacala alaa yaclamu man khalaqa ilaahaygii khalqiga abuurayna waxaad ka yaqaana ma jirto waxa dhibaatadooda iyo mafsadadooda ay ku jirto rabbi baa yaqaana subxaana wa tacaala walidaalika waxaad maqlaysaa waxyaalo shareecadu ay xarimtay oo laga hadlay qasrigan hadda aan joogno kun iyo afar boqol iyo afartan iyo wax sano ayaa laga jooga hijradii nabiga calayh salaam oo aminkan iktishaafka iyo baaritaanka iyo baaridda iyo risaajka amminka lagu gaarayo ayaad arqaysaa axadul ikhwa hadda wuxuu galabta ii sheegayey waxaan maqlay buu yidhi niman khubara ah oo leh eyga dadka dhunkada khatar bay ku sugan yihin gaalada eyga dhunkata samayn arkin ee wadwadato ee kolkoolisa sariir ubla saaxdaayo waaba wuxuu ka mid yahayba caruurtooda xataa qaar baa ka jecel oo xoolo badan baa lagu bixiyaa waaba loo dardaarma hadduu dhimanaayo mararka qaar waad maqlaa wakaa guryaha kula nool marka eyga dhunkashada afka lagu dhunkanaayo afkiisa la dhunkanaayo waxaa laga qaadaa jaraafiim iyo cudurro xunxun baa laga qaadaa oo dad baaba xubnaha loo jaraye iska ilaaliya ayba hadda soo baxday innagana maxaan haysanay ya maxaan haysanay ya iqsiluu kam mara sabca mara toddoba jeer intee la dhaqo wacafiruuhu bituraab carradana carro weliba ku dara carradaasi khaasiyad iyo maaddo waxaa ku jirta jaraafiimtaa wax kaleoo goyn kara aysan jirin mooye carrada mooyeene carrada mooyeene hadda waxaas jira waxyaalo badan oo aad wax u gooya waxyaalaha u gooya waad arkaysa baalkan karoonaha markuu yimid gacmaha waxa lagu dhaqanayay intaasoo boqolkiiba intaasay wax allaala wixii jeermisa jaraysa ayaa la lahaa marka turaabta iyo carada ayaa khasaa'is gaara leh oo eygaasi wixiisaasi dhibaatadiisaasi uu geysanayo u waxaya marka xadiidka saasuu nabiga alayh salaam ibnu daqiiq alciid fii kitaabi ixkaamu alaxkaam fiiri xadiidkaas sharxiisa uu sharxaayo markuu ka hadlaayo waxaa la iktishaafay wakhtigiisii in ayga dabadiisa saxarada ka soo baxdo waxaa ku jirtaa duud shariiqi ah duud shariiqiya ah. yacni dixiri oo sida maaragtay tusbax oo kale taxan markaasuu dee waad aragtay oo dabaduu leefaa carabkiibuu ku soo qaaday carabkii asagina waxyaalaha soo dhow gelinayaa halkaasay marka balaayadiisii dadka ay dhibaato u gaarhsiinaysa marka naga alxamdulilah aan dhahno ilaahay diinbuuna siiyey shareecuu ilaahayna siiyey nagu filan qur-aankeenna iyo sunnadeenna iyo faham bay nooga baahan tahay keliya iyo tadabbur iyo macnihii oon fahanno baranno oon aad aan shuraax iyo cilmi badan aan kala soo baxno iyo fawaa'id fara badan baa loo baahan yahay mooyeene wax walba oo adduun iyo aakharaaba shareecadeenaan ka helaynaa ah, qaala xadaanaa muxamed bnu minhaal adariir xadaanaa yaziid bnu zureyc xadaanaa hishaam bnu xasaan can muxamed bnu siriin can anas bni maalikin qaal lama kaana yowmu khaybar maalintii khaybar markay ahayd jaa jaa'in mid baa yimid qof baa yimid faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah ukilat lxumur dameerihii lacun lacun dameer dambe ma arkaysid uma jaa'a aakharu ku kala yimid faqaala yaa rasuula allah ufuniyat lxumur dameerihii la dhamaysay faamara rasuulu llahi sala allah alay wasalam baa wuxuu amray abaa dalxa waa kan marka waa naadigii waa la sheegay fanaadaa waa dhawaaqay ina allaha wa rasuulahu yanhayaanikum waxay naga reebayaan can luxuumi lxumur dameeraha hilibkooda fa inahaa rijsun qurun weeye ow najisun nijaas weeye qaala faukfiyat ilquduuru markaasaa la gembiyey oo la daadiyey bimaa fiiha wixii ku jira oo dhan ayaa laga daadiyey oo laga gembiyey hal mar ah ayaa arrinta lasoo afjaray baaban wuxuu ku saabsan yahay fii akli luxuumi alkhayr haddii dameerihii la xarimay oo laga hadlay inay hilibkooda xaaraam tahay bal fardihii ka waran hilibka fardaha waa la cuni karaa jumhuur ahlilcilmi baa sidaa ku tegay oo inay bannaan tahay min asaxaaba a'immadana jumhuurtooda sidaasay qabaan ay ku tageen qaar yar oo ka a ah culammada ayaa diiday oo lehilibka eh, eh, mxuu ahaa eh, fardaha lama cuni karo oo waxay leeyihiin waxaa lagu cadfay biqaasha iyo xamiirta lagu cadfay waxaana la yidhi litarkabuuha wasiina laba sifaa loo sheegay walkhayla walbiqaala walxamiira litarkabuuha wasiina in la gaadiidsado iyo quruxba inay tahay baa la yidhi marka lama sheegin lita'kuluuha inaad cuntaan looma sheegin waxaana lagu cadfay dameerihii iyo baqashii oo la cunin saas darteed lama cuni kara qaar baa sidaa yidhi xadiid daciifa ah, oo asaguna luxuumu lkhayli iyo biqaal walxamiiri nabiga waa nahiyey wa akli kuladii naab abu daawuud iyo nasaa'i ibnu maaja ay soo saareen isagana way deliishadeen oo riwaayatu baqiya bin binulwaliid ah oo can saalix binu yaxya ah a'immado dhan isku waafaqeen inuu daciif yahay sidaasuuna xayu alimaam annawowi fii sharxi kitaabihi ku yidhi daayib qaarkoodna waa mansuuq bay dheheen almuhim waxaa weeyaan sida naska ku cad xadiidka ku cad waa sidaas in lagu cadfay waxaan la cunaynin ama maarata la sheegay laba tilmaan loo sheegayna kama dhignan in labadaasi manfaco un kale ay leeyihiin manfaco kalena way lahaanayaan oo cunidaba iyaduna waxaa weeyaan manfaco xadiista ay sheegtay in la cuni karo qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya wa aburabiic ilcataki sulaymaan ibnu daawuud waqutayba bnu saciidin walafdi liyaxya qaala yaxya ahbaranaa waqaala laqrana xadaanaa xamaad ibnu zayd ibnu dirham can camr ibni dinaar can maxamed ibni caliy maxamed ibni caliy bin abi aalib can jaabir bni cabdillaah ayuu ka wariyey ana rasuula allah nabiga calayhi salaatu wasalaam maxamed ulbaaqirkii weeyaan caligana waa sayn lcaabidiin ninkii dhihi jiray ibnu xusein ibnu cali can jaabir bni cabdillaah ana rasuula allah nabiga calayh salam nahaa wuxuu reebay yowma khaybar maalintii khaybar can luxuumi alxumr alahliya dameerahan eheliga guryaha jooga in la cuno hilibkooda waadina wuxuu ogolaaday oo idmay fii luxuumi alkhayl fardaha hilibkooda in la cuni karo qala xadaanii mxamed bnu xaatim qala xadaana mxamed bnu bakr ahbarana ibnu juraydin ahbaranii abu zubayr anahu samica jaabir bn cabdillahi yaquul akalnaa waxaan cunnay zamana khaybar khaybar zamankeeda alkhayla fardihii waan cunnay waxumuru waxshiya dabeeraha farowa wanahaana nabiyu nabigu wuxuu naga reebay can ximaari ahliy dameeraha ahliga ah marka dameerihii ahligaa waa la caddeeya xaaraannimadooda fardaha hilibkoodana xalaalnimadoodii baa la caddeey waa xalaal waxa u dhexeeya waa baqal baqashu waxaa weeyaan waxay maqashu ka koobanta laga dhalay waa dameer iyo faras dameer iyo faras ayay yu maqashi u udhexaysaa maqal sideeda iskaga dhalaysa ma jirto faras iyo maxaa waxay udhexaysaa dameer bay u udhexaysaa soo saa maaha kee aabbaha keesa hooye ah? ma dameerka mise faraska kee aabbaha keesa hooye ah? ya ya sheekh ya mise waxba ma kama garanayn ya faraska maa nin ah mise dameerka ya faraska hooye ah marka dameerka weeye wax aabbaha atooraha gaarada waaya ya ma gaadhaysaan gaaridayda oo shaqo kale kule dariiq baa jirta ayib laakiin dameer iyo muxuu ka dhashay baqashi iyo faras labadaas ka dhashay dayib kee la raacay marka markii xalaashaaba la raacinaysa ka xaaraamta qaacidaan soo marray qaacida maxaan soo marray alaslu fi luxuumi ataxriim hilibka haddii sidiisaba laba shay isku qabtaan ka xaaraamtaa la raacinaya saa wey qaacidadu qala waxadaanii muxamed ah, qala xadaanihi abu daahir axmed bn camr akhbarana ibn wahbin xaw xadaanii yacquub dawraqi ibn ibraahiim waaxmed bn cuثmaan anawfali qaala waxay yidhahdeen xadaana abu caasim annabiil kilaahumaa can ibni jurayd bihada اlisnaad qala waxadaana maxamed bn cabdilaahi bn numayr qala xadaana abi waxafs bnu qiyaasin wawakiic ibnu jaraax can hishaam hishaam ibnu curwa can faadima binti mundir can asmaa ayaydooda wey hishaamkan iyo faadimadan wahishaam waa waa zawju faadima faadima binti mundir ninkeedii wey hishaamkan waana ilmo adeer dhinaca kale marka laga fiiriyo waxaa walaala ahaa curwa binu zubayr iyo mundir binu zubayr marka islaantiisii buu ka warinaya ilma adeer ayihiin ayadana waxay ka warinaysaa ayaydood oo asmadaasi hishaam iyo faadimo labadaba ayey bay u tahay oo iyo mundir bay dhashay qaalad waxay tihi naxarnaa farasan faras baan gowracnay calaa cahdi rasuuli sal l slam faakalnaahu aan cunnay calaa cahdi rasuul hadii la yirahda waxaa la yihahda almarfuuc xukman almarfuuc xukman baa la yihahdaa xadiidka marfuuca ah ee nabiga loo kor yeelay cumumu musalax alxadiid laba u qaybsamaa marfuuc sariixan iyo marfuuc xukman buu u qaybsamaa qaala rasuulu llah iyo samictu rasuula allah iyo amara rasuullah waxaa way sariix wey laakiin kol hadday cahdi nabiy iyo kunaa nafcal iyo nuhiina iyo umirna iyo arrintaasoo kale waxaa la yidhaahdaa alxadiiu marfuuc xukman qala wxadaanaahu yaxya bnu yaxya akhbaranaa abu mucaawiyaa xaw xaddaana abu kuray maxamed bnu calaa qaala xaddaana abu sama xamaad kilaahuma can hishaam bihada isnaad sanadka haddan soo maray wakiic baa la mutaabicinayaa ninka la yidhaahdo baaban wuxuu ku saabsan yahay ibaaxatu dabbi baasha maansalwalayga la yidhaahdo hiribkeeda inuu mubaax yahay la cuni karo maansacaagalayna waa la yidhaahdaa maasha ayada ay fardaxfardax tiraahdo ee dadku ay ka cararaan ee jinni iyo wax loo nisbeeyo laga fogaado hilibkeedaas xalaal wey dabcan waddamada ay kala joogta iyo dabeecada way ku kala duwan tahay innaga middeennan xoogga badan ee maqaarkeedu aad mooddo inuu qallafsan yahay iyo midda carabaha iyo oo meelaha qaarkeed lagu sheegoo yar oo suusuubida ah iyo laakiin magacii muxuu yahay addab mansaluguley wey kol haddii mansaluguley tahay alaslu fi lashyaai alibaaxa raacay tahay wax xarimay oo qawaaciddii ahayd kulla dii naabin iyo kulla dii maqlabna meesha uusan jirin ayadana magaceeda daba la yidhaahdo in la kala qaalo ma aha sida dabacoy oo kale in la kala dhaho ma aha masuuladeena intayn la yaabno ina war waxaan ma ahayn teenna waa mid kale ahaan jirtay yani tanaa kaa degila masalugaygana maa la cuniya kaa degila mid kale oo nooc kale ahayd ayaa la dhahaya dhurwaa baa la cuni karaa baa kaa mid kale oo doqon meelaha jooga oo dadka cunin weeye ay dadka qaar dhahayaan waxay u baahan tahay in arrintaas xujo lagu oogo oo wax kala caddaynaya kala bixinaya la helo ilaa sidaasaan ku soconaynaa qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya wayaxya bnu ayuuba qutayba wbnu xujr can ismaaciil ibnu jacfar weeyaan qaala yaxya bnu yaxya wuxuu akhbarana ismaaciil bnu jacfar can cabdillahi bni diinaar annahu samica ibnu cumara yaquul su'ila nabiyu nabiga waxaa la weydiiyey calayhi salaatu wasalam can idabbi maansalugulayda faqaala wuxuu yidhi lastu biaakilihi miihi mid cunaaya walaa muxarimihi mana xarimaayo aniga ma cunaayo waa xaaraanna ma dhahayo waa xalaal macnaa waa saas laakiin aniga ma cunaayo sababta u diida nabiga way inoo imaan doontaa sala la alay sl isaga inuu cuno laakiin waa la cunay hortiisa lagu cunay sala allahu aleyh waali wasalam qaar baa su-aal baa jirta oo ay isweydiiyaan culimmada qaar ay soo dharxiyaan sheekh cuthaymiin baa kamid ah raxmatullah aley uu leeyahay haddii la yidhaahdo fain qiila oo ku badan eh, alimaam maxamed binu saalix alcuthaymiin raxmat ullaahi calayh alasila aliftiraadiya iyo tamhiilka iyo tawdiixa aad baa u dheereeya fariidun fii nawcihi dayib haddii la yidhaahdo maansalgulayda waxaa la ogaaday waxay cuntaa saxaradeeda xilliga abaaraha markay abaarta joogto saxaradeeday dib u cuntaa soo jallaalo noqon mayso jallaalada waxaa la yihahda waxa qashinka iyo bacrada iyo saxarada cuna ayaa jallaalo la yihahda lama cuno neefkii loodahaa iyo geelii iyo arigii iyo haddee xaarka dadka iyo ay cuncunaan ilaa laga dahiro laga nadiifiyo lama cunaayo saad ma soo noqonayso marka taas waxaa laga jawaabay waa madhab madhabka xanaabilada iyo bacd ala'ima madaahib ay ku tageen xayawaanka ma'kuulu laxmiga ah bacradiisii iyo waxa gadaashta ka imaada nijaasa ma ahaba jallaalana ma aha waxaas waxaa weeyaan waa nijaas maa jallaalana ma noqonayso ee xaarka dadka weeyaan waxa jallaalo ay ku noqon lahayd tiina ma cunto halkaasuu ka tafsila qala xadaana qutayba bnu saciidin qala xadaana layd xaw xadaana moxamed bnu rumxin ahbarana layd can naafic can ibni cumara qaal sa'ala rajuluun rasuula allah ninbaa nabiga wuxuu weydiiyey sala allahu calayh waali wasalam nabiga can akli dabbi maansilwilay cunideed faqaala laa aakuluhu ma cunaay walaa uxariman xarimaay waxadaana maxamed bn cabdillahi bni numayrin qaala xadaana abi xadaana cubaydllahi can naafic can ibni cumar qaala sa'ala rajulun rasuula allah ninbaa nabiga sala allahu alay wasalam wuxuu weydiiyey waw cala lmimbar isagoo mimbarka saara nabigu can akli dabbi maansilwilay ma la cuni karaa faqaala wuxuu yihi laa aakulu aniga ma cunaayo walaa uxarimahu xaaraama weeye ma dhahayo xadana cubaydlahi bnu saciid xadana yaxya an cubaydilah bimili fi hada isnaad waynoo imaan doontaa manslweley iyo warkeeda faahfaahsan waa socda cashirka u soo celceliy musanif waxadanahu aburabiic alcataki waqutayba bnu saciid qaala waxay yidhahdeen xadana xamaad bnu zaydin xaw xadana zuhayr bnu xarb abu haydama qaala xadana ismaaciil kilaahuma can ayub ayub bin abi tamim sakhtiyani xaw xadana ibnu numayrin qala xadana xadana malik bn miqwalxa waxadana haarun bn cabdillahi alxamaan qala abarana mxamed bnu bakrin abarana ibnu jurayjin cabdilmalikin xa waxadaana haarun bn cabdilahi alxamaal xadaana shujaac ibn waliid qala samictu musa bn cuqbata xaw xadaana haarun bnu saciid alayli qala xadaana ibn wahbin cabdullahi abaranii usama usama binu zayd alleyfi usama binu zayd saxaabigaha yaa isku magaca isku magacaaba yihiin nacam laakiin maaha saxaabigii usaama binu zayd alleyhi baa kan la dhahaa kaana waxaa la dhahaa usaama binu zayd bnu sharaaxiil alkelbi buu ahaa kulluhum can naafic marka ka naafic buu ka warinaya soo maartid waa taabici marka ama taabici taabici can ibni cumara can الnabiy sala اllah alay slam fi dabi mansi lagu leeday bimacna xadiidi leyt can naafic hayra ana xadiida ayuub ayuub xadiidkiisu waxaa ku sugan utiya rasuulu llahi baa waxaa loo keenay calayhi الsalaam bidabi mansi lagu leey falam yaakulu ma cunin walam yuxarimu mana xarimin anigu ma cunaaye iska wataw yiri iska wata wa fii xadiidi usaama qaal qaama rajulu min almasjid nin baa masaajid ka dhex istaagay warasuulu llahi sala اllah alيh wasalam cala mimbar isagoo mimbarka saaran mansi lagu leydii buu weydiiyey qaala waxadana oo mimbarka iyo khudbada ama jumcaha haata ama yaanan ahaanine khadiibka waa lala hadli karaa adiga inaad qofka kale la hadasho lama ogolo laakiin khadiibka su-aal waad weydiin kartaa wafii xadiidihi usama qaal qaama rasul fi masjid rasul cala lmimbar qala waxadana cubaydullahi bnu بن qaala xadaana abi xadaana shucba can tawbata alcambali samica ashacbiya buu maqlay caamir bnu sharaaxiil samica bna cumar buu maqlay oo ana nabiya sala allah aleh wasalam kaana inuu ahaa macahu naasun dad oo min asxaabi asxaabtiisa fiihim sacad uu ka mid yahay dad saxaabadiisa ayaa nabiga calayh salaam maciisa ahaa wa uutuu waxaa loo keenay bilaxmi dabbin hilib maansaluguley baa loo keenay fanaadat imra'atu min nisaa'i nabiy haweenkii nabiga mid ka mid oo haweenkiisa kamid oo gurigeeda la joogo maymuna binta xaaris baa imaan doontee yaa dhawaaqdee waxay tidhi innahu laxmu dabbin hilibkii isagaa la soo solay nabiga hadduu gacanta u taagay waxay tidhi nabi allow nabigana waxaan loo sheegin ma cuni jirin sala allah alay wasalam waxay tihi inahu laxmu dabbin waa hilib baanse lugulay oo kugu cusub weligaadan cunin nabi allow wixii go-ana faqaala rasuulullah nabiga alay slam wuxuu yidhi kuluu kuluu marka cuna idinka kuluu fainahu xalaalun xalaal weeyaan waa caddeeyey walaakinahu laysa min acaamii cuntadaydii ma aha dacaamo qawmi buu ka wadaa qowmkii riwaayo kale imaan doontee inahu laysa min dacaami qawmi ma aha cuntadii reer maka ay cuni jireen ma aha maanse dhulkan dooxooyinka ehe beeralayda iyo reer madiina iyo najdi iyo meelaha laga cunaa ee maka lagama cuno waxadaana muxamed ibn muhana qaala xadaana moxamed bnu jacfar xadaana shucba can tawbat alcambari qaala qaala lii shacbiyu wuxuu igu yidhi ara'ayta xadiid alxasan shacbi baa wuxuu igu leeyahay ara'ayt ninka layidhahdo towbow alcambari waxaad la yaabtaa oo ii sheegtaa xadiid alxasan alxasan bin abilxasan albasri axaadiistiisa faraha badan can inabiyi toos nabiga uga warinayo isagoo taabici ah takauran xadiid xadii badsi kaana yursilu irsaala yukiru irsaal xasan badsi waxaa lagu yaqaanay irsaalku ku badnaa saxaabigu iska xadfi marka xadiisu basanayo ikhtisaaran iyo badsashay marka ma la yaabtid waqaacadtu waqaacadtu waxaana la fadhiistay ibna cumara cabdullaahi ibna cumar qariiban wax ku dhow min sanatayna laba sano ow sanatin wa nisf sanad iyo nis sanad iyo lix bilood ayaan la fadhiiya wax ka dhegaysanaya wax ka dhakrisanayay falam asmacu ma maqal cabdullaahi binu cumar oo rawaa wariyey can inabiy nabiga ka wariyey calayhi salaam hayra haadaa xadiidka dabbiga iyo maansanigunayda ku saabsan mooyeene wax xadiidoo nabiga uu u kor yeelay oo nabigaas saayir uu leeyahay ma maqal kaana yatruku dalika tawarucan asagoo ka maarata xalaal miranaya oo waxa nabiga uuna dhihin ilaa wixii korka laga xifdisnaa oo kaana fi suduur dabdahum kaana fi suduur buu ahaa ma qorreen xadiista mayna qorreen asagoo le amaad wuxuun jabisaa oo xadiidkii nabiga meel kaga dhacdaa ayuu ka gaabsan jiray waa ka ninka la yidhaha xasanubisrina waa sii daayey nabigaasaa yidhi nabigaasaa yidhi nabigaasaa yidhi isagoo taabici ah oo nabiga soo gaarin marka bal la yaab kahratu irsaali ilxasan iyo qilata riwaayat ibni cumar can rasuulilahi sala allah aleh wasalam tawaruca siduu ibnu cumar uu nabiga oga warintiisa u yaraa bal adiga la yaab buu qaala kaana naasu min asxaabi nabi sal slam fihim sacad min mid xadiidi mucaad kaas labiga ku saabsan weeye wamaca dalika ibnu cumar waxaad og tahay inuu yahay ninka labaad min almukiriina fi lxadiid laba kun dhaafay inuu ka mid yahay mukiriina fi lxadiid abu hurayra baa ka horreeyey ibnu cumar baa ku xigay xadiista badnideeda qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala maaliki can ibni shihaabi can abi umaamata bni sahl bni xunayf saxaabada abu umaama labaa ku jirta mid waa kanoo abu umaama ibnu sahl baa la yidhaahdaa wasmuhu sacad wa qiila ascad labadaasa la ascad bnu sahl ibnu xunayf abu umaama midka kalena abu umaama sudayi ibnu cijlaan baa la yidhahda albahili midkaa marka waa saxaabi kabiira yarwi can rasuuli illaahi mubaasharatan sala allah aleh waali wasalam markaa mid kale laakiin abu umaamahan waxaa la dhahaa saxaabiyu ru'ya taabiciyu riwaaya xagga aragtida nabiga wuu arkay oo saxaabi macduudun macduudun bisaxaaba waa lagu tiriyaa laakiin xagga riwaayada saxaabadu ka wariyaa abu umaamata bnu sahl bnu xunayf can cabdillaahi bin cabaas buu ka wariyey radi allahu canhuma qaal dakhaltu waxaan galay ana ani iyo wakhaalid binulwaliid maca rasuulilah nabiga calayh salam inagoo la soconna beyta maymuunata maymuuno gurigeedii baan gallay habaryar bay labadaba u tahay fa uutiya bidabbin waxaa loo keenay nabiga calayh salaam maansaluweley maxnuudin la solay maansaluweley hilibkeeda la solay oo la maarata forneeyey ayaa loo keenay oo lasoo dhigay waa qadadii iyo cuntadii iyo muxuu ahaa raashinkii lasoo dhigay wey haddii lasoo dhigay fa ahwaa ilayhi xaggaa mansaluulayda waxaa gacanta ku taagay rasuulullah nabiga calayh salaam biyaddii gacantiisibuu saa ugu foorariyey bal inuu laaco faqaala bacdu niswa haweenka qaar baa waxay yidhaahdeen allaatii haweenkii fii beyti maymuuna maymuuno gurigeedu joogay akhbiruu rasuula allah u sheega nabiga calayh salaam bimaa yuriidu wuxuu doona an yaakula inuu cuno ka wuxuu nabiga inuu cuno rabo nabiga alay slam inuu cuno rabo u sheega <clears throat> ayadii baa haddana sheegtay fa rafaca rasuulu ullah nabiga calayhi salaatu wasalaam yaa kor wuxuu u taagay yaddow gacantiisa markii loo sheego la yidhi waa maansalweley hilibkeed gacantu kala baxay faqultu waxaan idhi axaraamun huwa yaa rasuul allah rasuul allow waa adiga gacanta ceshadaye ma xaaraan baa axaraamun hu faqaala wuxuu yidhi nabiga alay slam laa xaaraan ahee walaakinahu lam yakun biardi qowmii qowmkaygii iyo reer maka iyo qoraysh iyo maynan cuni jirin lagama aqoonin faajidunii nafteeda waxaan ka helayaa acaafuhu anoo ka biyajiidaayo ka yaqyaqsanaya anaa ka yaqyaqsanaya qaala khaalid ba wuxuu yidhi faijtarartu waan soo jiitay faakaltu waan cunay warasuulullah nabiguna yanduru uu fiirinayo nabigoo ay fiirinayaan soo jiita cunay buu leh lagu cunay rasuulka sala allah aleh wasalam laakiin asaga nabiga laftiisa ayaa diiday waxaan ma cunaayo arigaana jecleen buu yidhi marka arrintaa waa dhihi kartaa hilibka ma cuno ariga hilibkiisa iskuma ficili geela iskuma ficinin muxuu ahaa hilibka kale ee ugaadha ah waad dhihi kartaa ama cunta fulaan laakiin waxba kama sheegi karta Ah, ma inaad dhaliishood wax ka sheegtood cayado lama ogolo nabiga calayhi salaam maa kaana yaciib dacaaman nabiga cunto ma ceebayn jirin in ishtaahu akalah wa ilaa taraka hadduu rabana waa cuni jir hadii kalo iskaga tegi jir marka inuu qofka uu wax diidana isagay ku xidhan tahay maxaa yeelay waa kan hadda fiiri khaalid bin weliid asagoo wuxuu ahaa qowmu rasuulillah waa nin qurashi ah waa nin reer maka ah laakiin nabiga dareenka uu dareem isaga ma dareemin waa cunay waa cunay qala xadana abu dahir axmed bn cmr xarmla bn yaxya jamiica can ibni wahbin qala xarmla abarana ibn wahbin akhbaranii yunis can ibn shihaabi can abi amamat bn saad bn xunayf alansaari ana cabdallahi bn cabaas ahbaruu ana khaalid bn waliid aladii khaalid bn waliidkii yuqaalu lahu la dhihi jiray sayfullahi lagu magacaabay ilahay seeftiisii ghaswat lmu'ta ayuu magacaa la baxay ninka asagee laqabkiisa iyo naanaysiisu ay tahay sayfullaahi ahbarahu wuxuu u warramay annahu dakhala inuu u galay maca rasuulillah isagoo nabiga la socda calayh salaam calaa maymuunatu u galay zawji nabiyi nabiga xaaskiisii ahayd wa hiya maymuunana khaalatuhu waa khaalid habareertiis wa khaalat ibnu cabaas ibnu cabaasna habareer bay u tahay oo ibnu cabaas hooyadii lubaaba alkubra baa la dhihi jiray lubaaba alkubraa khaalid bin weliidna hooyadiisa lubaaba suqra baa la dhihi jiray labadaba lubaaba la dhihi jiray lakin ibnu cabaas hooyadii baa lubaaba alkubra la dhihi jiray marka lubaaba iyo asuqra walkubra oo bintaa xaarita ilma xaarita iyo maymuuno oo xaaskii nabiga oo maymuuno bintulxaarita la yidhaahdo umuxufayd oo alaabtan gabadha keentay oo iyada ina xaari la yidhaahdo gabdhahaasoo dhan ba banatu xaari baa la dhihi jiray walaalay ahaayeen fa wajada cindaha maymuuno gurigeeda haddii la yimid oo loo soo qaro doontay agteeda wuxuu ka helay dabban maansilugulay maxnuudin la salay qadimad bihi waxaa la soo gashay oo madiine keentay ukhtuhaa maymuno walaasheed oo xufayda bintulxaarii la yidhahdo aliya <clears throat> xufayda bintulxaaris alilaaliya min najdin najdi bay ka keentay dhulkaa najdi la yidhahde dooxada ee beeraha leh ayaa laga cunaayo alaabta iyadoo waday keentay oo <clears throat> walaasheedoo maymuunaa yay dhibaad ugu keentay dhibaad ma taqaanaa gabadha markay reerkooda aado ama ma ahe ayadaba wax loo keeno alaabtaasi sida gaarka ah xididka uu iskugu ixtiraamo iskugu xushmay hadaayaadka marka walaasheed bay xoogogaas u keentay in maaratay maansalugey iyo xogow subag ah iyo caano la engejiyo aqida intaasay keentay waan mari doona xadiidkeeda faqadimat idaba lirasuuli nabiga calayh salaam baa iyo hor dhigtay sal allahu aleyh waali wasalam wa kaana wuxuu ahaa qallamaa waxaa yareed yuqadamu ilayhi in la hor dhigo dacaamu raashin nabiga xataa yuxadata ilaa loo sheego bihi dacaamkan magaciisa wayusamaa lahu loo magacaabo l cuntada maanta waa hebel iyo hebel waa saa iyo saas ilaa la dhaho nabiga calayh salaam cuntada looma dhiibi jir fa ahwaa rasuulullah nabiga calayh salaam wuxuu foorariyoo laacay yadow gacantiisa wuxuu ku laacay ladabi dabi faqaalat imra'atu min anniswa haweenkii alxuduuri fadhiyey ka mida maymuuno wey yaa waxay ta oo taqaaniin rasuulka akhbirna u sheega allah nabiga u sheega calayhi salaam bimaa qadamtunna waxaad u hormariseen oo hordhigteen lahu nabiga u sheega qulna markaase waxay dhahen haweenkii huwa dabbu yaa rasuul allah rasuul allah waa maansalugulay maanta qadada farafaca rasuulullah nabiga kor u taagay oo kor u qaaray sala allahu aleyh waalih wasalam yadahu gacantiisii faqaala khaalid bin weliid baa wuxuu yidhi axaaraamun addabu yaa rasuul allah ibnu cabaasna waa wediye ma xaaraam baa taan baana reebi karte qaala wuxuu yidhi laa maya xaaraam maaha walaakinahu lam yakun ma ahayd biardi qowmi qowmkayga iyo maka lagama cuni jirin faajidunii acaafuhu waxaan helayaa inaan xoogow ataqazaz ka yaqsanaayo oonan jeclayn ayaa ii muuqata ma jeclo jirkaygaa diidaaya qaala khaalid faijtalartu waan soo jiitay faakaltu waan cunay warasuulu llahi sala allah alay wasalam yandur uu fiirinaayo falam yanhanii igama reebin iqraar baa la dhahaa khabarka ama axaadiista nabiga saddex baa loo qaybiyaa qaarkood ilaa afar bay gaadhsiiyaan aqwaaluhu wa afcaaluhu wa taqriiraatuhu wa marka wixii nabiga agtiisa lagu sameeyey oo uunan reebin iyaduna khabar iyo xadiid bay noqonaysaa xaalaal weeyaan baa laleeyahy وxadثnي abu bkr بن نضر وcبد بن حmaydin qال cبد أخبرني وqال abu bkر xadثna yعقوب بن إبراهيم بن سعد qال xadثna أbي عن صالح بن كيسان عن بن شهاب الزهري عن أbي أمامة بن سهل واسمه سعد بن سهل بن حنayف عن بن عباس cبداللahi بن عباس أنه أخبره أن khالد بن وليد رضي الله عنه سyف اللhi المسلول أخبره أنه dخلa mعa رasuuل اللh nabiga asagoo la socda calىa maymuنةa بنت الxاrث bay u galeen habeertiis wey khaalatu habeertiis weeyaane faqudima waxaa loo soo hordhigay ilaa rasuulila nabiga calayhi salaam laxmu dabin baa loo soo hordhigay ja'ad bihi ay la timid umu xufayd bintu xaaris baa min najdin caradaas najdi la yihahda kala imaatay waa dhulka hadda riyaad iyo gobolladaas maarta yaa la yidhaahdaa qasiim iyo wa kaana taxta rajulin nin baa qabayd kaana hiya waxay taxta rajul nin baa qabay bay ka dhigan tahay min bani jacfar reer bani jacfara wa kaana rasuululah nabiga calayhi salaam wuxuu laa yaakulu cunin shay an wax xataa yaclama ilaa uu ka ogaada maa huwa wuxuu yahay uma dakara bimili xadiidi yunas waa ka istaagay wazaada fi aakhiri alxadiid waxadaahu ibnu lasam yaziid ibnu lasam asaguna waa sheegay can maymuuna wa kaana fii xajriha asagoo gurigeeda ayuu ku noolaan jiray asaguna habreer bay u ahayd qaala waxadaanaa cabdu bnu xumaydan qaala aqbaranaa cabdrazaq bn hamaam aqbaranaa macmar can zuuri can abi umaamata bn usaal bn xunayf can ibni cabaasin qaal utiya nabiyu nabiga waxaa loo keenay calayhi salaatu wasalaam wanaxnu annaga oo fii beyti maymuuna joogna bidabayna laba maansan mushwiyayna la solay oo haddee macaalimtooda aan la garanayn hirib sololon baa loo keenay bimili xadiiihim walam yadkur ma sheegin yaziid bn lasam can maymuuna qaala waxadaanaa cabdulmalik bnu shucayb bnu leyثi qaala xadaanaa abi aabihiisna waa shucayb bnu leyثi can jaddi awowey oo leyث bnu sacdin alfahmiyi ah qaala xadaanii khaalidun ibnu yaziidin qaala xadaanii saciid bn abi hilaal can ibni munkadir moxamed bn munkadiri alqurashi can abaa umaamata bnu sahl ascad ibnu sahl ahbarahu can ibni cabaasin cabdullahi bni cabaas bni cabdilmuطalib qaal utiya rasuulu اllah nabiga waxaa loo keenay sala اllah alayh waali wasalam wahuwa fii beyti maymuun isagoo jooga wa cindahu khaalid bin waliidna uula jooga bilaxmi dabin baa loo keenay fadakara bimacna xadiidi zuhri qaala waxadana moxamed bnu bashaar wa abu bakr bnu naafici qaala ibnu naafic akhbarana qundar maxamed bnu jacfar qaala xadana shucba bnu xajaaji can abi bishrin wasmahu bashiir abi bishir can saciid bni jubayrin ayuu ka warramay qaala wuxuu yidhi samictu ibna cabaas cabdullaahi ibnu cabaas ayaan maqloo yaquulu leh ahdat khaalatii habaryartay umu xufayd aheed baa hadiyo waxay oogu keentay ilaa rasuula nabiga calayh salaam samnan subag waa qidan caano la angejiyey wa adubban koox mansaluuguley oo jamaca jamcu dab fa akala min asamni subagii iyo walaaqida caanihii nabiga waxbuu ka cunay wa taraka dabba maansaluuguley waa ka tegay taqaaduuran yaqyaqsi iyuu ka yaqyaqsanay darteed wa ukila calaa maa'idati rasuulillah nabiga calayh salaam xeedhadiisii baase lagu cunay walow kaana xaraaman hadduu xaraam ahaan ahaa ma ukila laguma cunayn calaa maa'idati rasuuliillaah iqraar ma dhacday nabiga ma qirayn hadduu xaaraam yahay sala allah aleh wasalam qaala xadaana abu bakr bin abi shayba xadaana caliyu binu bishr can shaybani abu isxaaq ashaybaani sulaymaan bin fayruus can yaziid bin asam qaala dacaanaa caruusun waxaa noo yeelay nin aroos ah islaamtana waa la dhaha caruus bilmadiinati magaalada madiina aroos ka jiraana loogu yeedhay faqaraba ilaynaa wuxuuna soo hordhigay alaaata cashara labban saddex iyo toban maansali wale oo salan ayaa saa loo soo dhigay arooskii la soo daadiyey waxaad garanaysaa markaa yani inuu ahaa shay shaayic ah oo mashhuur ah oon kala qarsi lahayn maansulooyada cunadeeda ayaad garanaysa xataa aroosyaha in maaragtay casuumaad dadka lagu siin jiray faaakilun wa taarikun dadka labay u kala jabeen labaa loo kala jabay faaakulun mid cuna iyo wa taarikun mid ka tago oo ka yar istaaga ayaa loo qaybsamay falaqiitu ibna cabaas baan la kulmay min alhadi berri maalintaas maalinta ka dambaysay faahbartu ibna cabaas baan u sheegay oo waxaan raggaas waa kala jabay maansulooyada shaeg la isku qabtay maxaa warka maxaad haysaa xadiid faakara alqowmi dadka badankood fa faakara alqowmu qoomkii baa badiyey xowlow gaarirkiisa ahaa ayaa hadalkii badiyey markaasa ibnu cabaas intuuna hadlinba dad baa hadallo soo tuurtuuray xataa qaala bacduhum qaarkood baa waxay yidhaahdeen oo hadalladoodii ka mid ahaa qaala rasuulu rasuululahi sala allah alay slam wuxuu yidhi laa aakulu ma cunaayo walaa anha canhu manan reebaayo walaa uxarimu mana xarimaayo ayuu yidhi hadalkaas markaasu faqaala ibnu cabaas wuxuu yihi bi'sa maa qultum hadalkaa tirahdeen maa baasle mana cunaayo mana xarimaayo mana ay ka dhigan tahay nabiga alay slamna maxaa loo soo diray inuu waxna xalaaleeyo waxna xarimo bi'sa maa qultum maa bucida nabiyullaahi looma soo bixinin sala allahu calay waali wasalam ilaa muxallila inuu xalaaleeyo wa muxarima waxna xarimo oo ilaahay baa u waxyoonaya waxaa waa xaaraane dadka u sheeg waxaa waa xalaale u sheeg ina rasuula allah nabiga calayh salaam baynamaa huwa cinda maymuna qisada masaladan iyo mansaluula ku saabsan anaa inii sheegaya wuxuu nabiga calayhi salaam guriga maymuune uu joogo wacindahu alfadal ibnu cabaas baa fadhiyay wa khaalid binu waliid baa joogay wamra'atun ukhraa iyo haweenay kale umnujayd iyo umu xufayd iyo id quriba ilayhim waxaa loo soo dhoweeyey khuwaanun khuwaan khuwaanka nabiga waa kaa soo maray bacd ma akala rasuulas calaa khawaanin qadun nabiga khawaan miis miis oo alaabta meel la dhigdhiga leh cunto weligii kamuuna cunin baa xadiid ahaa riwaayadana waxau leeyahay calaa khawaan baa lagu keenay khawaankan marka imaam nawowi wuxuu leeyay waa sufra khawaankii miiska miiskaha markii dambe gadaal ka yimid ee cajabka laga keenay ee faakhirka ma ahee waxay ahayd cibaara can shay yuudacu dacam sufra la dhaha sufro cuntada saa loo dhigo baasha baxdee la dhigo kale iyo samaarkin arkin aroosyaha iyo meelaha waliimooyinka iyo haddaba carabtu way isticmaalaan cuntadii ku ritaanba meesha weelkii calayhi waxaa korkiisa saaran laxmun hilib falama araada nabiyu markuu nabigu damcay sala allahu aleh waalih wasalam an yaakula inuu cuno qaala lahu maymuunatu waxay ku tidhi inahu laxmu dabbin haweenkii kale inta u sheegaba iyadii baa sheegtay waa hilib maanse lagu ley nabi allow fakafa yadow gacantiisii u ceshaday wa qaala wuxuu yidhi haadaa laxmun waa hilib lam aakulhu aanan cunin qadun weligay wa qaala lahum wuxuu ku yidhi kulhu cuna idinka faakala minhu lfadl wa khaalid bn baa cuna walmar'a iyo islaantii waa isla cuneen wa qaalat maymuuna waxay tihi laa aakulu ma cunayo anigu min shayin wax ilaa shayun wax ilmu yahay yaakulu minhu rasuulullah sala allah alay wasalam wuxuu nabiga culamaana cunaya kolba nabiga hadduu daayo anna nabiga calayhi salam aan ku raacay bay tiri waa maymuuna bint alxaaris alhilaaliya radi allahu canha qala xadaana isxaaq bn ibrahim alxandali wcabd bn xumaydin qaala waxay hi akhbarana cabdrazaq can ibni jurayjin qala akhbarana abu zubayr anhu samica jabir bn cabdillah yaquul utiya rasuulu llahi sala allah aleyh wasalam bidabin mansaluley baa loo keenay faabaa waa diida an yakula minhu inuu cuno wa qaala wuxuu yidhi laa adrii ma ogi lacalahu min alquruuni alatii musikat tanna waa cillo kale marka hore wuxuu yidhi aniga ma cunaayo cuntadii ana yaqaanay ma aha ta hadal kalena waa laga soo wariyay uu nabigu yidhi laa adrii ma ogi lacallahu maansuulooleyda waxaaba dhici karta inay tahay min alquruuni ummadihii allatii musikad la nasakhay ummado waxaa jirta xayawaan laga dhigay gaalo aho markii ay intaasoo dembiya iyo taxaddi ilaahay ka hor imaadeen la masakhay oo suuro kale laga dhigay kuwoobaa khanaasiir iyo doofaarro iyo qiirida laga dhigay iyo daanyeero kuwa wax kale laga dhigay marka baashan farqaha leh ee lugaha leh ee faraha leh ma aqaano inay xayawaankii dadkii ummadii hore la nasakhay inay tahay war ma garanayo uu nabiga alayh isalaatu wasalaam laakiin waxaa riwaayoyinka lagu sheegaa wax la nasakhay oo makhluuq ah ummadihii la nasakhaya inaynan saddex beri kadib sii noolaanin markii saddexdaa beri ay daanyaro noqdaan ay warwareegaystaan kadib waa la baabi'inayaa nasli markii laga hadlay baalka la yidhaahdo daanyeerka ma dad buu ahaa maya daanyeerka weligii waa jiray buu yidhi abuur sidiisa loo abuura daanyeer ahaa wey ee wax ma aha dad la nasakhay ah ma aha sida gaalada qaar ba ay dhahaan binu aadamku wuxuu soo maray maraaxil buu soo maray oo marbuu saa ahaayo marbuu daanyeer seen lahaa seentiiba ka go'dayo waxay socotaa markii dambe sidana loo ekaaday waxay sheegayan waxba kama jiro baail weeyaan qaala waxadaanii salama bnu shabiib qaala xadaana xasan bnu acyan qaala xadaanaa macqil can abi zubayr buu ka wariyey qaal sa'altu jaabiran baan weydiiyey can idabi maansalwalayda faqaala wuxuu yidhi laa tadcamuuha cunina waqadirahu war cunina iska daaya waa ka yaqyaqsada inaga daaya buu yidhi dadka qaar waxyaalaha qaar sheegiddaaba ku adagba in la sheego ayay dadka qaar yaaba dhib ku aba waxyaalaha qaar wa qaala wuxuu yidhi qaala cumar bnu khadaab baa wuxuu yidhi ina nabiya sal slam yuxarimu anigaa diidan oo ka yaqyaqsaday mooyaane cumar wuxuu yidhi nabiga calayhi salaam muuna xarimin in allaha caza wajal ilaahi yanfacu bihi maansalwalaydana wuxuu ku anfacaa hayra waaxidin qof ka badan dadbaaba nafci iyo intifaac iyo hunguri u noqotaa fa inamaa dacaa mucaamati rucaa awaricaa dadka xoolo jirka ahee baadiyaha jooga ee iska baahan cuntada ay cunaan badankood minhum rabbigaa ee maansalwalaydaasu ka ahaaday oo baashaasi dubtaan ay karsadaan marka dad bau ilahay ku anfacay cumar baa hadalka wata walow kaana cindii agtayda hadduu ahaan lahaa dacimtu waan cuni lahaa buu leh cumar laakiin nabiga waa kii sidii u diiday sababtu u diiday ahaa in yacaafu jaabir rasail sidoo kale weeyaan waxadaanii maxamed bin muhana alcanasi xadaana ibn abi cadi maxamed bin ibraahim can daawuud ibn abi hindin can abi nadra almundir bn malik can abi saciidin alkhudri sacad bn malikin qaal qaala rajulu nin baa yidhi yaa rasuula allah inaa biardi madaba dhul waxaan joognaa maansaluulay badan dhulka kaynta iyo hawdadka iyo dooxooyinka u badantay famaa taamurunaa maxaadna amri nabi allow maansaluulay baa carada tagka ah famaa tuftiinaa maxaad noo fadwoonood noo jawaabaysaa qaala wuxuu yidhi dukira lii waxaa la ii sheegay buu nabigu yidhi ana ummatan ummad min bani israiil reer banu israa'iila in nusikha la nasakhay oo la suuro bedelay falam yaamur nabiga mana amrin cuna ma dhihin walamina kamana reebin qaala abu laakiin kuluu cuna inuu lahaa iyo waa xalaal waa soo maray rasuulka riwaayooyinkaasaa ka dambeeyey qaala abu saciid wuxuu yidhi falamaa kaana bacda dalik arrintaa kadib qaala cumar baa wuxuu yihi in allaha caza wajal ilaahay la yanfacu bihi wuxuu ku anfaco mansilweyda hayra waaxidin qof ka badan la ladacaamu caamati ahli ricaa dadka xoolaha raaca badankooda cuntadooda wey walow kaana cindii mansalawe agteed hadduu ahaana la dacimtu waan cuni lahaa inamaa caafahu rasuulu llaahi sala allahu caleyh waali wasalam keliyaa nabiga uu ka yeeqeeqsaday oo isagaa uu naftiisa diiday mooyeene xaaraan maahay ogaada buu yidhi waana sidaasoo nabiga caddeeyey oo soo marray qaala xadaanii moxamed bnu xaatim xaddaana bahz ibnu asad qaala xaddaana abu caqiil idawraqi qaala xaddaana abu nadrat almundir bni malikin can abi saciidin alkhudri ana caraabiya nin reer baadiya ataa rasuul allah nabiga u yimid calayhi salaam faqaal inii fii qaa'idin inii anigu fii qaa'idin waxaan degannahay dhul qaa'id ah qaa'idka waxaa la yidhahdaa alardu almudma'inna asahla dhulka siman ee muxuu ahaa aan dhagaxley iyo buuraley midna ahayna iska simane dooxadoo kale ah dhulkaasa waxaa la dhahaa qaa'id asalkii saasaa ah, qaa'id loo isticmaali jiray xaqiiqa luqawiya marka laga hadlaayo kadib xaqiiqa luqawiya waxaa ka qaalib noqotay alxaqiiqa alcurfiya alxaqiiqa alcurfiya curfigii qaa'id waxaa loo isticmaalay oo loo yaqaanaa akramakum ullah waxyaalaha bacrada saalada wax dadka ka soo baxa ayaa qaa'id la yidhaahdaa marka waxaa la dhahaa tasmiyat alxaali bismi almaxal tasmiyatu alxaali midkii la dhigaayo ee saxaradahabaa waxaa lagu magacaabay bismu lmaxalli meeshii la dhigaayo ee sineed magaceedii baa magac looga dhigay marka waa xaqaa'iqda alxaqaa'iq alluqawiya iyo alxaqaa'iq alcurfiya alxaqaa'iq alsharciya hadday isku dhacaan sida loo kala rajaxo xaqaa'iq luqawiya curfiya laga rajixi middan curfigana sharciyada laga rajaxayaa markaa inii anigu buu yidhi fii qaa'id dhul siman baan deganahay madabatin maansalugulay badan wa innahu caamatu dacaami ahli reerkeeda cuntadoodii waxay biishaanba baashaasaa u badan ka warrama qaala falam yujibhu nabiga ooma jawaabin faqulnaa waxaan nidhi caawiri war ku celi war ku celi saxaabadu faa'iiday rabaan ku celi su'aasha facaawadda waa ku celiyay falam yujibhu nabiga ooma jawaabin alaaa saddex jeer uma naadaahu rasuulu llahi baa dhawaaqay sala allahu alayh waali wasalam fii alaa marka saddexaad faqaala wuxuu yidhi yaa acraabiyu nin yow reer baadiyaha waa waddanku meeshuu degaan weeye acraabi cay maaha ammaanna ma aha waa degaan yaa acraabiyu ninkan baadiyaha ka yimidow in allaha lacana wuxuu la caraday oo qadaba wuxuu u carooday calaa sibdin jirib iyo jays iyo qaws min bani israa'iil reer banu israa'iila itna cashara asbaadan bay ahaayeen marka qaws reer banu israa'iilahoo madax adkaaday oo ilaahay uu nacay oo u carooday baa jirto la lacraday fa masakhahu uu nasakhay dawaabad dad waxyaalo socda xayawaan socda uu ka dhigay yadibuuna tukuboo socda fil ardi dhulka falaa adri ma ogi lacalla haada kan mansaluulay minha inay ka mid tahay ma ogi falastu aakuluha arrin ma cunaayo walaa anhaa canha mana reebayo baabu ibaaxati jaraad baalka jaraadka la ma ayaxa la yidhaahdo inuu bannaan yahay oo xalaalihasana la cuni karo xayan wa mayitanba waa la cuni karaa bale qaarkood waxay leeyihiin aad buu waa mufiid naafica ah oo aad buu u wanaagsan yahay bay dhahaan qaala xadaanaa abuu kaamil xataa qaarkood alimaa sheekh cuthaymiin wuxuu leeyahay reer najdi iyo waxay dhihi jireen markii uu baasha ayaxa markuu imaado daawada iska daadiya wixii daawad cunaysa kuu socday iska daadi bay dhihi jireen saa kugu filan daawe ayib xadaana eh, abu kamil aljaxdari xadaana abu cawaanata alwadax ibn cabdillahi alyashkuri can abi yacfuur wasmahu waqdaan abu yacfuur mashhuur bikunyatihi waqdaan ayaa la yidhahdaa alcabdi can cabdillaahi bn abi awfa qaala qazawnaa maca rasuuli illaah nabiga maciisaan duullay calayhi salaam sabca qazawaatin toddoba duullaan naakulu jaraada baalka ayaxaan cunaynay waxadaanaa abubakr bin abi shaybata waisxaaq bin ibraahim wbn abi cumar jamiican can ibni cuyaanata sufyaan can abi yacfuur ninka la yidhah waqdaani cabdi bi hadi isnaad qaala abubakr fii riwaayati sabca qazawaat toddoba buu ii sheegay waqala isxaaq sita waqaala ibn abi cumar sita oo sabcun toddoba ma lix bay ahaayeen qaala waxadaanaa maxamed bin muhanna qaala xadaana ibn abi cadi maxamed bin ibraahim xaa وxadaثna iبن bشhاaر محamed بن bشhاaر بن dar عن محamed بن جacفر kilahma عن شhucبة عن أbي yacفوur واسmhu وqdاn الcabdiي bhada الإsناad وqala سبca غaزawاat bila shakin toddoba duulaan bi shaki aan lahayn baaba ibaaxaة الأrnab bakaylihiba ku yimid ayib waxaa la yidhi bakayle intuu bur ku jiro bur kale ayuu sii daydaydaa maamaah weeyaan marka yani weligaa un qof horu soco noqo weeyaan baabu ibaaxabakeelaha isagana in hilibkiisa la cuni karo oo mubaax uu yahay qaala xada waxaan soomaalida cun soomaalida hilibkii adhigii iyo lood iyo geelibaba intaasoo dhan daadiyaane marka arrimahan si loogu kari laakiin waa inay xalaal tahay waa inaan ogaano xalaal baa muhim ah qaala xadaana moxamed bn muhana alcanasi xadaana moxamed bn jacfar xadaana shucb bn xajar can hishaam bn zayd hishaam ibnu zayd ibnu anas anas bn maalik baa awogu ah can anas bn maalikin yarwi can jaddihi qaala wuxuu yidhi mararnaa waxaan soo maray mara dahraan Ah, mararna marada haraan bay ahayd riwaaya kale aata soo socota mararnaa fastanfajnaa waxaan kicinay arnaban bakayle oo waan arkay bakaylaha isagoo meel ku jira markii lagu soo galo firir budhiya wuu boodi marka waan kicinay anfajnaa bimari dahraan meeshaa maruu dahraan liiraan soo maray bimari dahraan mararnadaas ku tacalluqa bimara dahraan ma soo maray fasacaw calayhi markaasi ka daba yaaceen baalka asaga ah fa lagabuu way noogeen acyow way noogeen way gaari waayeen qaala fafasaciitu anas wuxuu le waan orday anaa orday buu le wiil yara kuray lahaa xataa adragtuha waan gaaray orod baan kusoo qabtay faataytu baa waxaan u keenay anoo lalminaaya abaa dalxataan u keenay ila guriga abu dalxuu kusoo kara hooyadii buu qabaa abuu dalxaan u keenay fadabaxaha markaasuu gowracay abuu dalxa fabacaa biwalakiha sinteediibuu wuxuu diray wafakidaha iyo bowladii sin iyo bowluhu wuxuu iskugu qabtay ilaa rasuulilah nabiga calayhi salaam yiri ordamigu u gee faataytu biha rasuula allah nabiga calayhi salaam baan u keenay faqabilahu nabiga hadiyadii waa aqbalay sala allah aleyh waali wasalam waxay tusaysaa xalaalnimada iyo mubaaxnimada qala wxadaanii zuhayr bnu xarbi xadaana yaxya bnu saciidin xadaanii yaxya bnu xabiib qala xadaana khalid cali bnu xaariثin kilahuma can shucba bihada isnaad fi xadiidi yaxya warakiha o faqidiha shaki buu geliyey baabun wuxuu ku saabsan yahay ibaaxatu ma yustacaanu bihi cala اlisdiyaad waxa loo kaalmaysto ugaarashada way bannaanta waxa ugaarashada loo kaalmaystay ama seefaah ama warmaa ama micraaq ah ama leeb ah ama xabad ah in loo isticmaalo walcaduwi iyo cadowga loo isticmaalo wa karaahati اlkhadf faniinka bahalka lahaado ee la faniinka ee la tuuro dhagaxa intii la qabto faryarada iyo labada far murugsato sabaabada lasku qabto far lasku qabto ama laba far dhexdood lagu tuuro ama hadda qalab mataati ah waxyaalaha jiitama intay carruurta ku qabtanay tuuraan bahalkaasa waxaa la dhahaa khabir faniin kaasa karaahiyo wey waa xaaraan wey ma banaana ma banaana lama isticmaalayo maxaa kuma ogaaran kartid dhib iyo madarro buu keeni marka lama isticmaali karo xadaثana cubayd الlah bn mucaad alcambari xadaثana abi qaala xadaثana kahmas ibnu xasan can ibni burayda cabdullahi bni burayda qaala ra'aa cabdullahi bni muqafal baa wuxuu arkay rajula min asxaabihi nin asxaabtiisii ka mid ahoo yakhdifu qaraabadiisina wuu ahaa yakhdifu faninayo faniin isticmaalayo saas dad wax u tuuraayo faqaala lahu wuxuu ku yidhi laa takhdif ha faniinin daa faniinka ma bannaaneen fa ina allah nabiga calayhi salaatu wasalaam kaana yakrah waa naci jiray ow qaala kaana yanha waa reebi jiray can alkhadfi faniinka fa inahu laa yustaadu bihi lsayd ugaar laguma ugaadho oo sagaaraa u yara kuu dili mahayo walaa yunkaw bihi alcaduw cadowna laguma asiibo nikaayadu waa isaabada laa yunkahu bihi lcaduw cadowna laguma dagaalo dagaal baan geli faniin baana ku dagaal geli ma dhici karto walaakinahu yaksiru sinna iligu jabiya ka adag yahay wayaqfacu lcayna ishana wuu fujiyaa oo arrimahaasu markaa yuu dhibaato iyo madaro unbuu leeyahay iyo dhib buu leeyahay nafci ma leh uma ra'aahu ninkii asaga ahaa uu maanta wacdiyey bacda dalika maalintii kadib asagoo yakhriifu faniinka wadaho weli sii daba socdo arkay xadiidu nabi baa lagu dul akriyey oo waxayna arki jirin oo maqli jirin oo ku uguba xaajo uguboo la yaab la wey faqaala lo wuxuu ku yidhi ukhbiruka waryaha waxaan kuu sheegaya ana rasuulallah nabiga calayh salaam kaana yakrah inuu khadfiga iyo faniinka naca ow yanha can alkhadfi inuu nahiyo reebay uma araaka waxaan ku arkaa takdiif adoo faniin sii wadee laa ukalimuka kelimatan hal hadala kada o kada intaasa muddoah dibdamba kuula hadli maayo muhaajaratu ahli alfisqi waalibtidaac ayaa laga qaadanayaa in laga haajiro dadka dembiga iyo macaasida ku dhacaya ee ibtidaacayo marka xujada lagu oga kadib hadday kusii socdaan in laga rijrooda laga qaadanaya qala xadaanii abu dawuud sulaymaan bnu macbadin qala xadaana cuثmaan bn cumar akhbarana kahb ibnu xasan bhada isnaax qala xadaana mxamed bnu muana xadaana mxamed bnu jacfar cabdiraxman bn mahdiy qaala xadaana shucban qataada can cqba bni sabana can cabdillahi bni muqafalin qaal nahaa rasuulu lahi sala اlah alay slam wuxuu reebay can ilkhadfi faniinka qaala ibnu jacfar fii xadiidihi waqaala inahu laa yankahu lcaduw cadow wax ma yeelo walaa yaqtulu sayda ugaadhna ma dilo walaakinahu yaksiru sina iligu jabiya wayaqfaw lcayna ishana waa fujiya waqaala ibnu mahdasa wuxuu yidhi inahaa khadfigu laa tankahu lcaduw cadow waxma yeesho ma asiibto walam yadkur ma sheegin takfaw lcayn qala xadana abu bakr bn abi shayb xadana ismaaciil bn culayata can ayub can saciid bn jubayr ana qariiban cabdilahi bn muafal cabdillahi bn muqafal nin qaraaba ay ahaayeen yaa khadafa fariin isticmaaloo tuuray qaala fanahaahu waa ka reebay wa qaala weliba xadiid buu duldhigay ina rasuula allah nabiga calayh salaam nahaa can alkhadfi fariinkuu reebay wa qaala inaha laa tasiidu sayda ugaadh ma ugaadho walaa tadfacu lcaduwa cadowna caduwan cadowna waxma yeesho walaakinahaa taksuru sinna ilagay jebisaa watafqahu lcayn ishana way soo ridaaye iska daa waa wax xun ma banaana in la tuuro qaala wuxuu yidhi facaada waa ku noqday ninkii isagoo laga reebay faqaala uxadiuka ana rasuula allahi sal ly slam nahaa waxaan kuu sheegaya nabiga inuu reebay canu khadfiga uma takhfiif haddana faniin baad sii wadaa soo maah waa su'aal maca tacajub ay la socoto laa ukalimuka abadda weligay kulama hadli xadaanaa ibnu abi cumara xadaanaa shacbiy can ayuub bihada alisnaad naxwa marka faniinka xataa dadku una fanin oo dhibaato u geysta lama laho wax ka waaweyn bay marka dadku maalin walba samaynayaan intay xadiidkii iyo qur-aankii iyo sunnadii mar walba banqlaan ayaan iska dhex o iska samaynaynaayo nasalu allaha asalaamata walcaafiya baabu alamri biixsaani dabxi gowraca xoolaha la gowracayo iyo ogaadh iyo xoolo waxay noqotaba in ixsaan iyo samanfal loo sameeyo oo naxariista laga tegin wa dilka ugaar la dilyaa iyo qof qisaas iyo xuduud laga oofiyaaba iyadoona xisaan ayaa la socota waalqatla wa taxdiidi shafri toorrida iyo mindida iyo waxa lagu gowracayo in la afeeyo la soofeeyo oo mindi ama toorri muxuuha kaalla ah oo aan wax goynayn saawir ah lama rabee baal aflaa la rabaa xiiraysa horteedana ku soofeyna xoolaha hortooda in lagu soofeeyo ma ahee meel kusoo ku soo soofayso wixii oo maaragtay ololaysa eh, afleh markaasaa lagu gowracayaa ee neefka in lala kor istaago dee indhaha u caddeeyo nooc tacdiib nafsia wey naftiisi wuu sii cadaabay wuu garan ilin xoolaha way garanayaan in la gowracayo oo waxaan loo soofaysanaya isaga uu yahay indhuhu caddaynaya waa murgaya qaal xaddaana abubakr bn abi shayba xaddaana ismaaciil bnu culayata can khaalid alxadaa bni mihraan can abi qilaabata aljarmi cabdullahi bni zayd can abi alashcatin can shadaad bni owsin qaal fintaani laba shay xafidtuhumaa can rasuuli illah nabiga calayhi salaam baan ka xifdiyey qaala wuxuu nabigu yidhi in allaha kataba alixsaana calaa kulli shay shay walbaba ilaahay wuxuu qadaray katabada macnaa qadarow wuxuu qadaray ixsaan in loo sameeyo fa idaa qataltum haddaad wax dilaysaan fa axsinu alqitla hay-ad dilidda sidaa wax u dilaysaan hagaajiya alqitla masdarulhey a la yidhaahdaa wa axsinu alqitla waidaa dabaxtum haddaad gowracaysaanna fa axsinuu wanaajiya addibxa gowraca ama dabxa gowraci qalabkeedii alabtii walyubxidda ha afeeya axadukum axadkiin shafratahu mindidiisa falyurixa u raaxeeyo dabiixatahu neefka uu madbuuxda ficiil macna mafcuul dabiixada madbuuxada uu gowracayo ha oga raaxeeyo neefka walidaalika geela waxaa laga gowracaa dhuunta halkaa labada ahee wahdada la yidhahdo wahdadaas laga gowracaya sababtu waxaa weeye meeshaasaa ka dhow qalbigii haddii halkaa kurkaa horaa laga gooro dhiigga inuu halkaasoo dhan soo maro oo halkaa uu ka baxo nooc cadaabay ku noqon halka marka dhiig badan baa ka imaanaya isla markaaba nafti ayaa ka baxaysa waxadaanaahu yaxyaa binu yaxyaa qaala xadaanaahu shaym bnu bashiir xa وxadثna isxاaq بن ibrahim akhbarana cabdالwahاab الثqفي xa وxadثna abu bakr بن naafic xadثna qndir xadثna shbxa وxadثna cabdالlahi بn cabdالرحman الdarmi akhbarana mxamed بn yusuf can sufyaan xa وxadثna isxاaq بن ibrahim akhbarana jariir can mansuuri kul haؤulaءi can khalid الxada biisnaadi xadiiثihi ibn culaya wmacna xadiiثi ninkaasa la mutaabicinaya ismaaciil bn culaya baabu الnahyi can sabr الbahaa'im bahaa'imta jamcu bahiima xayawaanka in la xabiso oo dee xabis ayagoo xidhan dee lagu kabdhoodo oo saa lagu dilo lama ogolo gawrac waad gowracan kartaa cun laakiin inaad ku kabdhooto lagu toogdhisto lama ogolo qaal xaddaثna mxamed bn muhanى qala xaddaثna mxamed bn jacfar xadaثna shacba qaala samctu hishaam bn zayd bn anas bn maliki qaal dahaltu maca jadii awowey anas bn malik ayaan anoo la socda waxaan u gallay daara alxakam bnu ayuub baan gallay faidaa qowmun dad baaba qad nasabuu waxay xidheen dajaajatan digaag yarmuunaha ku toogdhisanaya digaag baa meesha ku xidhanba oo dhagta lagu hayaa kulla helayo kulla waaya qaala faqaala anas baa wuxuu yidhi nahaa rasuulu llah nabiga calayh salaam wuxuu reebay an tusbara in la xabisa albahaa'imu bahaa'imtan xayawaankan aan aan hadli karin bahaa'imtan xoolaha xayawaanka aan hadli karin in la xabiso oo xabis lagu dilo iyo lagu toog dhisto nabiga waa xarimay ma banaana shareecadeena waxyaalahay ka hortagtay xayawaanka iyo xuquuqdiisa meel adag bay gaadhsiisay waxadaanihi zuhayr bnu xarb xadaana yaxya bnu saciid cabdiraxmaan bnu mahdixa waxadaana yaxya bnu xabiib xadana yaxya bnu xabibin qala xadana khaalid bn xaariث xa xadana abu kurayb mxamed bn cla xadana abu usama kulhm can shucb bhada isnaad qala xadana cubaydulah bn mucaad alxambari xadana abi qala xadana shucb bn xajaaj can cadiy bn xaatim can cadiy bn haabiti can saciid bn jubayrin can ibni cabaasin cabdulahi bn cabaas ana nabiya sala allahu alيyh walih waslama qaal laa tatakiduu haka dhiganina shay-an wax fiihi ruux naf leh wax naf leh garadan hadaf haka dhiganina yani gool iyo wax la toogto haka dhiganina aradkooga hadafka waxaa la toogtaa la dhahaa wax nool oo noola ah ha ku toog dhisanina waxadaanah maxamed bnu bashaar qala xadaana maxamed bnu jacfar wcabdiraxmaan bnu mahdi can shucba bihada isnaadi milah qala waxadaana shaymaan bnu faruqa wabu kamil aljaxdar walafdi liabi kamil qala xadaana abu cawaanat alwadax can abi bishrin can saciid bnu jubayr buu ka warramay qaal mara ibnu cumar cabdullahi bn cumar baa wuxuu soo maray binafarin koox qad nasabuu xidhay dajaaja digaag yataraamuunaha waaba tooganayaano way ku toog dhisanayaan falamaa ra'ow markay arkeen ibna cumara cabdullaahi ibna cumar tafaraquu cala kala carareen oo sheekha dadka wacdiya ee munkarka aan iska dhaafin ee xumaan hadduu maro la ogyahay ilaa wa illaa inuu inkiri dadka xumaanta sameey way ka cararayaan markay xumaanta samaynayaanna xumaanta way isjoojinayaan intuu dhaafaayo ah, marka qofka muslimkaana sidaasaa raba in lagu barto munkar uu arkayo iska agmaro sax maaha haddii qof walba markabka uu maro uu hadal iska taaran lahaa oo iskala hadli lahaa waxba ma ahaateen munkarku waa yaraan lahaa wuu qarsoomi lahaayo waa la qarsan lahaa mujaaharadan iyo ilbaxnimadan lagu ilbaxay banaanka lala taagan yahay way joogsan lahayd ibnu cumar haddii la arkay waa la kala cararay xadiis baa soo arooray nabiga calayhi salaam dadka wanaagsan markii laga hadlayo waa dadka markaad aragtay ilahay aad ku xasuusanayso ilahay cabsidiisa aad xasuusan fa qaala ibnu cumar baa wuxuu yidhi man facala haada sidan yaa yeelay ina rasuula allahi sala allah alay wasalam lacana wuxuu lacanaday man facala haada dadka xayawaanka iyo bahaa'imta ku toog nabiga waa lacanaday xadanii suhayr bn xarb xadana hushaym bn bashir aqbarna abu bishir can sacd bni jubayr qaala marwaan binu cumar wuxuu yidhi mara ibnu cumar wuxuu soo maray dhe bifityaanin dhallinyaro min qurayshin reer quraysheedu qad nasabuu xidhay dayra shimbir wahum ayagu yarmuunahu shimbirkii bay ku toog dhisanayaan waqad jacaluu waxay weliba u yeeleen lisaaxibi tayri kii shimbirka lahaa kulla khaaiatin kulla ramyatin khaaia ganid kasta oo la gafo oo lala gafo min nablihim leebkoodii inuu qaato ah, nin allaa ninkii la waay leebka ka qaado saasaaba iyuu wax ku aruursanayaaba kii iska dhahaa falamaa ra'ow ibna cumar markay arkeen tafaraquu way kala carareen faqaala ibna cumar baa wuxuu yidhi man facala haada sidan yaaye lacana allahu allah lacana man facala haada ina rasuula allah nabiga alay slam lacana wuxuu lacanaday man ittakhada qofka ka dhigta shayan fiihi ruuxu naf ku jirto garadan kabdhood iyo hadaf qaala xadaanii moxamed bnu xaatim xadaanaa yaxya bnu saciid cali bnu jurayjin cabdilmalikin xaw xadaanaa cabdi bnu xumaydin ahbaranaa mxamed bn bakri qaal abarana ibnu jurayjin xaa waxadana hor bn cabdilahi qaal xadana xajaaj bn maxamed almasiisi qaal qaala ibnu jurayj abaranii abu zubayr maxamed bn muslim bn tadris anahu samica jaabir bn cabdilahi yaqulu nahaa rasuulu lahi sala allah alay wasalam nabiga wuxuu reebay nahiyo xarimay an yuqtala in la dilo shayan wax min adawaabi waxaa socdo kamida xayawaanka sabran xabis in lagu dilo waa xarimay rasuulka sala allahu aleyh waali wasalam wallah alam bilah towfiq sala allah wslam